بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتيب بن سعيد fii baabi fadaa'ili faatima binti rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam radia allahu canha fadaa'il asaxaaba ayaan ku jiray aan soo qaadannay casharat almubashariina fi ljanna ummahaatu lmu'miniin qaar ka mid ah faaduma binti rasuulillahi oo gabadhii nabiga ah sala allahu alayh waali wasalam bintu sayidi waladi aadam calayhi asalaatu wassalaam waa gabdhihiisa afarta ah midii ugu yareed weeye maxaa yeelay sida xoogga badan inay zaynab u weyneed uma ruqaya uma umukalfuum uma faadima caruurtiisana waa ugu jeclaa iyadaana dee wax caruurtiisa ah ku soo hadhay oo nabiga uu ka tegey intii kale lixdii kale carruurtiisa wiilaliya gabdhada fii xayaatihi nabiga noloshiisa intuu noolaabay dhinteen ama faatima radia allaahu canha waxay dhimatay bacda wafaati rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam bisittati ashhur lix bilood bay ka dambaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa zawjatu caliyi bin abi aalib xaaskiisii weeyaan wa umulxasan waalxuseen wa umu kalfuum waaruqaya qaala xadaanaa axmed bin cabdillaahi bn yuns wa qutayba bnu saciid kilaahumaa can leyt bni sacdin alfahmi qaala ibnu yuunus isagu wuxuu yidhi xadaanaa layun alleyt ibnu sacdigaas weeye qaala xadaanaa cabdullaahi bnu cubaydillaahi bn abi mulaykata alqurashiyu altaymiyu ana almiswar bnu makhramata zuhri xadaahu cabdullaahi bnu cubaydillaahi buu warramay annahu samica inuu maqlay miswarkaasi rasuula allah rasuulka ilaahi sala allahu calayh waalih wasalam calaa mimbarin nimciga oo mimbarka saaran waa mimbarkiisii masjidkiisii nabowiga wa huwa yaquul asagoo leh ina banii hishaam binu muqiirata ilma hishaam binu muqiira oo ninkii abujahla camar binu hishaam ahaa iyo qowskii raggii la dhashay qowskaasa waxaa la dhahaa binu hishaam binu muqiira almaqzuumi ina banii hishaam binu muqiira istaadanuu waxay idan weydiisteen oo idan weydiisteen istaadanuunii waxay idan i oo iga dalbeen an yunkixuu inay u guuriyaan ibnatahum gabadhoodii caliya bna abi aalib inay u guuriyaan gabadhay dhaleen oo ina abujahal ah inay cali bin abi aalib u guuriyaan oo cali uu kulmiyo faadimo oo nabiga gabadhiisii iyo ina abujahal sidaasay codsadeen falaa aadanu lahum u ogolaan maayo uma laa aadanu lahum u ogolaan maayo ta'kiid iyo mubaalaqo weyn iyo in la tusaayo laa aadanu lahum hore inay wax muddo ah ku koobnayn u idmi mahayo maanta uma laa aadanu lahum weligay u ogolaan mahayo uma laa aadanu lahum u ogolaan mahayo ilaa an yuxibba inuu jeclaada mooyeene ibna abi aalib cali bin abi aalib an yuqalliqa inuu furo ibnatii gabadhayda faaduma oo wayankaxa uu guursado ibnatahum gabadhaasi nimankaa ilmihii shaama ay dhaleen oo camar binu hishaam abujahla u dhalay labadaas inuu sidaa yeela mooyeene kulmin maayo waa furi karaa laakiin hadduu maarata rubo inuu qabo faadima waa inuunan la guursanin ila saas saasuu nabi sal allah alay wasalam fainamaa ibnatii inamaa hiya faadima ibnatii waa gabadhaydii fainama ibnatii gabadhaydu badcatun waa gabal iyo cad minii aniga iga ahaaday xubin aniga iga tirsan xubin aniga iga abuuray weeyaan yariibunii waxaa i gelin maa raabaha wixii shaki geliyo oo cabsi geliyo wayu'diinii waxaa i dhibaya maa aadaaha wixii dhiba gabadhaa wixii dhibana wuu idhibi wixii cabsi geliya oo shaki geliyana wuu shaki gelin buu nabi sala allah aleh wasalam qaala xadaana abu macmar ismaaciil bin ibraahim alhudali qaal xadaana sufyaan ibnu cuyaynata can camr ibni diinaar can ibni abi mulayka can ilmiswar bn mahraba qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi inamaa faatimatu faatima badcatun weeyaan xubin iyo cad minii aniga iga ahaatay yudiinii waxaa idhibi maa aadaaha wixii gabadhaa dhiba taasuu nabig sala allah alay wasalam nabiga arki doonta xadiiskii soo socotaaye wuxuu diidan yahay gabadhaa faadumo ah oo hooyadeedna ay dhimatay khadiija bintu khuwaylid carruurtoodii oo dhanna iyadoo joogtoo nool ay wada dhinteen wiiliyo gabarba axadka keliya ay weheshanaysa uu yahay aabbaheed oo rasuulullaahi ah sala allahu calayh waaalih wasalam in laga argagixiyo oo xanuun iyo dhib la geliyo laasiyamaa la kulmiyo binta caduwillaahi iyo bintu nebiyillaahi nabigii ilaahay gabaru dhalay iyo cadowgii ilaahay gabaru dhalay yaa noo imaan doonta inaan la kulminin maxaa yeelay alcadaawa bayna alaabaa'i tuahiru alabnaa baa la yidhaahdaa alcadaawa bayna alaabaa tuahiru alabnaa labada aaba hadday col yihiin caruurtooda saabeyn bay ku yeelataa abujahal waa fircawn hadihi alumma waa cadowgii islaamka iyo muslimiinta iyo rasuulka waa ninkii dhibaatadiisa la ogaa iyo shirqoolkiisa waa ninkii nabigeenna dil ku xukumay waa ninkii ku soo duulay yowma badar waa ninkii dhibaatooyinkaa faraha badan muslimiinta iyo saxaabatu rasuulilah u geysan jiray marka gabadhu haba ahaato gabadh saxaabiyadoo islaamtay laakiin cirqigaasi iyo usradaa iyo reerahaasi colkii u dhaxeeyey gaar ahaan cadaawaddu ay ku salaysnayd mid diin ahoo nabi maxamed col loogu ahaa iyo gabadhan in la kulmiyo nabiga u dhalay calayhi salaatu wasalaam meesha xasaasiyo iyo dareena ka imaan dareenkaasna gabadhii buu dhibaato u geysanaya oo xanuujinaya gabadha wixii xanuujiyana nabiga dhibidiisibay ka mid tahay wa iidaau rasuuli xaraam bal huwa kufrun nabiga in la dhibo calayhi salaatu wasalaam ayaa meeshaa ka imaanaysa taasuu nabiga ka gaashaamanaya oo uu ka diidan yahay marka waxaa weeyaan lama kulmiyo dhinac laba masala dhinac ka kulanta dhinacna waxaa weeyaan shay xalaalah oo ninku inuu guursado akara min zawja naag ka badan inuu guursado waa xalaal inii laa uxarimu maa axalahu allahu wuxuu ilaahay xalaaleeyey xaaraamayna maayo buu nabigu yihi calayh salaatu wasalaam walaa uxilu maa xaramahu llahu iyadana dhinaca kalena wax ilaahay uu xarimay ma xalaalanayo inuu cali uu laba guursado ee ka badan afar guursado u banaan tahay laakiin waxaan u bannaanayn inuu kulmiyo gabadhii nabiga calayh salaam iyo gabadh kale inuu isku keena ayaan la ogolayn fii xayaatiha inuu kulmiyo waxaa la diidan yahay inuu cali guursaday lama diidana guud ahaan walidaalika markay faadimo dhimata caliguu guursaday gabadh u guursaday gabdho kaleu guursaday marka kulminta wa wax la diidan yahay qala xadaanii axmed bnu xambal shaybaani abu cabdillaah qaala ahbaranaa yacquub bn ibraahim bnu sacdi qaala xadaanaa abi ibraahim bnu sacd ibn cabdiraxmaan bn coof can waliid bn kaiir xadaanii moxamed bn camr bn xalxalat aduali ana bna shihaab azuhri moxamed bn muslim xadaa ana caliya bn xusayn caliy ibn xusayn ibnu caliy bn abi aalib zayn alcaabidiin xadaahu wuxuu warramay ibnu shihaab annahum xiina qadimuu lmadiina markay madiine imaadeen min cindi yaziid bni mucaawiya min cindi yaziid bni mucaawiya yaziid bni mucaawiya xaggiisana ka imaadeen nimankii bani umayada ahaa muddo badan dagaal baa ka dhexeeyey waa kii xuseen xasan uu tanaasulay xuseenna markii dambe lagu dilay karbala ciraaq bay ka imaadeen dhulkiina waxaa markaa haysta nimankii bani umaya ahaa yaa shaam iyo ciraaq iyo dhulkao dhan ba madax ka qabsaday yaziid bni mucaawiya oo markaa madax ahaa xaggiisay ka yimaadeenoo madiina imaadeen maqtala alxusayn ibna caliy radia allahu canhuma alxusein ibnu cali markii la dilay oo karbala lagu dilay ayay madiina iskaga soo iska imaadeen oo usoo haajireen laqiyahu waxaa la kulmay caliy bnu xusaynkaas waxaa la kulmay almiswar bnu makhrama oo saxaabi ah faqaala lahu wuxuu ku yidhi hallaka ilay hallaka ma ogoshahay ilaya aniga maiga rabtaa min xaajatin waxaaja ah oo ta'murunii biha ay amrayso wax garab iyo gaashaan iyo gargaaro had rabtaan inaan idiin qabto ma rabtaan carqalad iyo dagaal iyo dhibaata dhacday qaala faqultu lahu waxaan ku yidhi laa maya qaala lahu wuxuu ku yidhi hal anta mucdiya ma ii siinaysaa ma ii dhiibi sayfa rasuuliillaah rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam seeftiisi waa seeftii la dhihi jiray dilfaqaar ee maalintii bader nabiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa soo gashay faygii ka soo gashay gacantiisii ku jirtay nabiga calayhi salaam ilaa an maata kadibna saxaabadii iyo ahlu beyti nabiga qofba qof markii dambe waxaa gacanta ku haya alxusein ibnu cali ninka la yidhaahdo zayn alcaabidiin marka seeftii nabiga maad ii dhiibtid aan ilaaliya seynay gacan kale u gelin fa innii akhaafa waxaan ka baqayaa an yaqlibaka alqawmu inay qoomka reer banu umaya kaaga adkaadaan calayhi seefta ay kaa qaataan waayamullah ilaahay dhaarihiisaan ku dhaartaye lain acdaytaniihi haddaad seeftaa ii dhiibto laa yukhlasu ilayhi lama soo gaadhaayo abadan weligeed qof iga qaadi karaa ma jirto ana hada ii dhiibteen xataa tabluqa nafsii ilaa naftayda ay ka gaadho dhimashadeedii iyo xulquunkeedii iyo geeridii inaan ka dhinto inaan dhinto mooyaane wax iga qaadi kara ma laha buu ka wadaa marka intaasuu ku yidhi kadibna wuxuu galay qiso ku saabsan cali iyo arrimihii ku saabsanaa guurkii ina abujahal inuu guursada uu damcay miswar wuxuu yidhi ina caliya bna abi aalib khadaba wuxuu doonay binta abi jahl abijahl camar binu hishaam ninkay dhihi jiray malcuunka ahaa gabarh u dhalay ayuu doonay inuu guursado calaa faatimata gabadhii faadimaheed ee nabiga u dhalayna uu ka dulguursado u ka dulkeeno fa samictu waxaan maqlay rasuulallah nabiga calayhi salaam wa huwa yakhdubu annaas asoo dadka u khudbaynayo fii dalika arrinkaana ka hadlaya calaa mimbarihi haada mimbarkiisa masjidkiisa ku yaalla ilaa yowmina haada ilaa maanta mimbarkii nabiga meeshii uu ku ogaabuu taagan yahay oo uu yaallaa wa ana yowmaidin muxtalim aniga oo maalintaas qaangaara oo markaa qaangaaray yuu mimbarkiisa nabiga calai salaam ka khudbaynayay dabcan mimbarkii noociisi maaha waxaabaylo makaankii meeshii lagama bedelin baan ka wadnaa ilaa mimbarkii markii u dambaysay waa kii ixtaraq qoladii masaajid ka shaqaynaysay ee fooxinaysay iyo dabbaa galay marka aniga oo maalinta qaangaara nabigo khudbayn baan noqday faqaala wuxuu yidhi ina faatimata minii gabadhaa faadima anay iga mid tahay waa xubin iyo badca iyo cad hiliba hore iga tirsan anaga laga abuuray wa innii atakhawaf waxaan ka baqayaa an tuftara fii diiniha in diinteeda la fidneeyo khiirada iyo masayrka heerka ay ka taagan tahay markay maqashay ilaa abujahaal baa lagula guursan rabaa in diinteedii khatar ay gashaan ka yaabay qofka haddii halkaa uu gaaro in loo dhimriyo la ilaaliyo u baahan yahay oo diintiisa la difaaco la dhowro ama aftiisa uu dhibaato gaarsiinayo ama uu diintiisa dhaawacaayo ama xadbaas laga yaababa inay khatar gelinayso marka gabadhi oo wuxuu arkay nabigu calayh salaam aad iyo aad u walbahaarsan oo moraalkeeda iyo maskaxdeeda jaban tahay oo khatar ku sugan buu arkay rasuulka calayh salaam <clears throat> qaala wuxuu yidhi miswar uma dakara wuxuu nabigu sheegay sihiran lahu nin uu sadog nabiga u ahaa oo min bani cabdishamsi reer bani cabdishamsi ah waa ninkii la dhihi jiray abulcaas ibnu rabiic alcabshami oo nabiga gabadhiisii zaynabo qabay weeye marka wuxuu yidhi nin baa xidid iyo aan xidid ahayn oon sadaq u ahaa ninkaasi xididtinimadiisa aad bay u fiicneed nin xididtinimo fiican oo meydhax macaan oo qiimo badan buu ahaa buu yidhi washay shay yudkaru bishay caligow sida ninkaasoo kale baad noqotid wey fa calayhi waa ammaanay nabiga calayhi salaam fii musaaharatihi ninka abulcaas la yidhaahdo cabdishamsiga eh, eh, cabdishamsigaa sodownimadiisii iyo xididtinimadiisiibuu nabiga ammaanay iyahu asaga faaxsana weliba waa wanaajiye waa ammaan waa sii ziyaadiyey qaala wuxuu yidhi xadaanii ninka aan ammaanayo ee gabadha iga qabo xadaanii wuu ii oo fasadaqanii run buu ii sheegay wawacadanii ballan buu ii qaaday oo fa awfaa lii waa ii oofiyey waxaa laleeyahay ninkan abulcaas ibnu rabiic markuu nabiga hijirooday oo madiine tegay gaaladii isaga gaalbu weli muun islaamin gabadhii saynabaheeda nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhalayna wuu qabay kufaaru quraysh waxay damceen sidii abulahab gabdhihiima eh, abilahab gabdhahay qabeen gabdhihii abulahab ninkii la dhihi jiray eh, nabiga calayh salaatu wasalaam adeerkii hasaana malcuunkaha dhibka badnaa ayaa nabiga wuxuu ka qabay laba gabdhood gabdhihii waa kii ku soo furay sidii oo kale waxay dhaha abulcaas oo adna fursaynaba waa diiday inuu furo gaalnimadiisuu iskaga haray yooma bader buu soo raacay dadkii gaalada ahaa waa la qabtay dadkii la qabtay toddobaatankii la qabtay buu ka mid ahaa isfurtaa la yidhi oo sidaasa lagu xukumay markaasay gabadhii zaynabaheed markay maqashay ninkaabay isfuraan la yidhi kuul ay lahayd oo ay qabtay oo dahabeed oo maalintii arooska arooskaheed hooyadeed khadiija bintu khuweelid ay ku soo gelbisay kuushii bay soo dirtay oo tii waxay tiri ha lagu soo furto nabiga kuushii markuu arkay xasuustii iyo gabadhii iyo khadiija iyo arrimihii aad buu nabiga calayh salaatu wasalaam xraqa qalbah waa jilcay sala allahu caleh wasalam marka dambe waa layskaga celiyey ninkiina waa loo sii daayay kuushana waa loo celiyey marka celintaa la celinaayaba waxaa lu yidhi gabadha soo dir haddaaday adig islaamaynin soo dir gabadha marka wuxuu gabadha waan soo dirayaa anna waan islaami ayuu yidhi islaamnimadiisa way daahday laakiin gabadha uu ka dhabeeyey sadaqanii wacadanii faawfaa lii ballantii uu galay wuu sameeyo gabadha wuu soo diray waa timid nabiga gabadhii zaynab inkastoo waddada iyo lagu dhibay oo dhibaato loo geystay marka waa imaatay kadib ayaa haddana dagaaladii mid ka mida ah haddana lagu qabtay marka waa fakaday wuxuu isku dhiibay yani gacantii nuugelina wuu ka fakaday sidaas ay sheegayaan madiinuba iska tegay xaaskiisii zaynaba ayuu gurigeedii magan galayoo waa u soo celin doonaa nabiga alayh slam bacda sitta shuhuur waqiila akar waa loo soo celin doonaa laakiin markaasi way kala waa kii gaalnimo ku hareeyeen muslimad bay heen waa la kala farqiyey marka iyadii yaa magan gelisay magangelyoyadii baa loo daayey kadib wuxuu yidhi alaabtan iyo ammaanadan aan wadaan celinaya waana soo noqon waa celiyeyoo waa soo noqday isagoo muslim ah xadaanii fasadaqanii saas weeyaan islaamnimadii uu ii sheegay waan islaamna waa ka rumeeyey ballantii uu galay gabadha inuu iisoo dirayana waa iisoo diray waa ka rumeeyey saa darteed ninkaa nin wanaagsan oo run iyo cadaalad iyo muxuu ahaa ammaano leh ayuu ahaa wa inii lastu miihi buu nabigu yidhi uxarimu xalaalan shay ilaahay xalaaleeyey ma xarimaayo oo ninku inuu naag laba naagood iyo saddex iyo afarba guursado ilaahay baa xalaaleeyey matna waulaaa warubaaca anigu ma xarimaayo walaa uxilu dhinaca kalena ma xalaalaynaayo xaraama wuxuu ilaahay xarimay oo waxaa weeyaan inuu isku keeno gabadhii nabiga calayh salaam iyo cadowgii ilaahay gabarh uu dhalay xaaraam weeyaan ma jamcin karo walaakiin wallaahi baan ku dhaartay laa tajtamicu inana kulmaynin bintu rasuuliillaah sala allah alay wasalam gabadhii nabiga wa bintu caduwillaahi cadowgii ilaahay abujahla gabadhiisa makaanan waaxidan abada hal meela inayna ku kulmayn weligood taasuu nabiga sala allah alay wasalam yidhi cali marka waa tanaasulay halkaa markii arrinta gaadhay waa tanaasulay gabadhiina waa celiyey ina abujahl waa ka noqday qaala xadaanaa cabdullaahi bn cabdiraxmaan addaarami qaala akhbarana abulyaman akhbarana shucab can zuhri akhbarani cali bni xusayn ana almiswar bni makrama akhbaruu ana cali bn abi aalib khataba wuxuu dooray binta abi jahl wacindahu faatimatu bintu rasuuliillaah faatimuna qabaaha falamaa samicad markay maqashay bidalika faatimatu atat inabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga u timid markay warkaa maqashay faqaalat waxay ku tiri lahu nabiga ina qowmaka aabbaheed bay la haysta oo nabiga ilahay la hadlaysaa waxay tihi qowmkaada iyo reerkiinna yataxadauuna waxay ku sheekaystaan annaka adigu laa taqdabu inaadan u cadhooynin libanaatika liajli banaatika gabdhahaada dartood inaad u cadhoonin <clears throat> in gabdhahaada siday rabaan ragga ka yeelaan oodan marba u cadhoonayn oo u qiiroonaynin oo gabdhahaada maaragtay layska bahdilaayo tanaa lagu sheekaysanayaa wahaada caliyun cali waa kan hadda naakixa xaalu yahay ku guursanayo ibnata abi jahl gabadhiisii buu guursanayaa waase halkaasii ka dhacday gabadhii ima arootid oo dartay oo ima difaacad oo wax loo maxay arrintana waa lagu sheekadaasna waa jirtaa marka halkaas markuu arkay gabadha inay marayso ayuu wuxuu arkay diinteedii inay khatar ku sugan tahay hiiradiina meel fog ay gaarsiisan tahay ilmaha gabadha lagu garab wadana iyo wixii lala soo maray aabbaheed iyo dhibaatadii cadaawadiina waa jirtaa fidna aan dhammaanayn marka meeshaa inay imaan karto qaala almisr wuxuu yidhi faqaama anabiyu sala allah alay wasalam nabigaa istaagay fasamictu waxaan maqlay xiina tashahada markuu ashahaatay khudbadii buu bilaabaya nabiga calayh salaam furfurashadii uma qaala wuxuui amaa bacdu intaa ka bacdi xamdigii iyo fanihii iyo shahaadadii kadib fainii ankaxtu waxaan u guuriyey abalcaas bn rabiic waa cabdushamsigii haddaan soo maraynay abulcaas bn rabiic ninka la yidhahdaan u guuriyey faxadaanii waa ii warramayo fasadaqanii waa run buu ii sheegay waina faadimata gabadhayda faadima binta muxamadin ahayd mubqatun waa cad minii aniga ga mid ah wainamaa akrahu waxaa nacaya an yaftinuuhaa gabadhaa inay fidneeyaan diinteedii wainahaa qisee wallahi baan ku dhaartaye laa tajtamacu inayna kulmaynin bintu rasuulillaah gabadhii nabiga calayhi salaam wa bintu caduwillahi cadow gabadhiisa cinda rajulin waaxidin abada hal nina inayna agtiisa ku kulmaynin buu yidhi qaala fataraka caliyu lkhidba cali waa iskaga tegey khidbadii iyo dooriddii gabadhii waa ka tegey cali radi allahu canhu ardaa qaala waxadaanii abu macamin raqaash qaala xadaanaa wahab yacni ibnu jariirin can abihi qaal samictu nucmaana baa maqlay cali bnu raashidi yuxadiثu can zuhri bihada isnaadi naxwu qaala xadaana mansuur bin abi musaaxim xadaana ibrahim yani ibnu sacd can abihi can curwata can caaisha xaw xadaanii zuhayr bn xarbi walafdu lah xadaana yacquub bn ibrahim xadaana abi can abihi ana curwata bn zubayr xadahu ana caaishata xadaatu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalam dacaa faadimata buu u yeeray gabadhiisi faadimaheed ibnatu gabadhiisi ahayd fasaarahaa markaasuu ku siraystay waa xanuunkii nabiga calayh salaam wuu u dhiman doonaa markaasi la taabtay waa xanuunsan yahay waa u yeeray markaasay u timid dhegtu afka u saarayoo waxbuu ku siraystay fa markaasay ooyday haweenkii nabigana waa ag fadhiyaan ma maqlaayaan wuxuu nabiga ku siraysanayo uma saara haddana waa ku siraystay waxbuu u sheegay hoos fadaxikad waa qosashay waa oohimi qosol isku dhow faqaalat caaishatu waxay tidhi faqultu waxaan ku idhi lifaatima maa haada aladii saaraki waa ma waxaan nabiga kugu siraystay bihi maagan rasuulullahi sala allah alay wasalam oo fabakayti aan la oyday uma saaraki haddana uu kugu siraystay oo kuula shawrayoo aad fadxigtii la qosashay balloosha waa kaa hoysiiyey waa kaa qoslisiiyey qaala waxay tihi saaranii markii dambe nabigu uu dhintay wey markii hore waa ka diiday waan arki doonaa intuu nabiga noolaamaynay sheegin saaranii nabiga waa igu siraystay fa akhbarta akhbaranii wuxuu ii sheegay bimowtii dhimashadiisa calaamadii dhimashadii iyo geeridiisii in la tusay fa bakaytu markaasaan ooyey uma saaranii waa igu siraystay mar labaad hoos iigu sheegayoo fa akhbaranii wuxuu ii sheegay anii anigu wawalu man qofka ugu horreeya inaan ahay yatbacuhu raaci doon min ahli ehelkiisa fadaxiktu markaasaan qoslay buu nabiga ayay leeyahy faatima radi allahu canha qofka horreeya raaci doona ee dhiban doona inaan ahay oo kadibna sayidatu nisaa'i ahliiljanna gabdhaha ahluljannaha sayidadooda ay noqon doonto janno lagu bishaareeyey markaasay faraxday قال xdثna أbو كامل الجحdري قال فضyل بن xusayن أhا قال xdثna أbو cwانة الوضاح بن cabد الله عن فراس firaas ibnu yaxya alhamadani saduuq wey can caamir ibni sharaxiil ashacbiy can masruuq ibni lajdaci alhamadani can caaisha umulmuminiin radi allahu canha qaalad waxay tidhi kunna aswaaju nabiy haweenkii nabiga sala allah aleh wasalam waxay ahaayeen cindahu nabiga agtiisa sagaalkoodii nabiga u imaadeen markuu xanuunsanaa lam yuqaadir kama maqnayn minhunna haweenka waaxidatan hal kama maqnayn faaqbalad waxaa soo qaabishay oo soo aada gurigii faatimatu tamshi ayadoo socda gabadhii nabiga faatima heedoo socotaa imaatay maa tukhdiu aan garab maraynin mishyatuhaa socodkeeda min mishyati rasuulilaahi sala alla alay slam nabiga haya socodkiisa shayan waxba aan ku gala maraynin mishyadu waa masdaru hay-ihi wey marka mish qaab qaab socodkii nabiga iyo laafyadii nabiga iyo xaragadiiyo socodkii nabiga ayay iyaduna lahaan jirtay lagama garan jirin falamaa ra'ahaa markuu gabadhii arkay nabigu faadimaheeda soo socota raxaba biha waa soo dhaweeyey nabigu marxaban bibnatii buu ku yidhi faqaala marxaban ya bibnatii gabadhaydii oy soo dhowow uma ajlasaha wuxuu fadhiisiiyey can yamiinihi dhankiisa midigta ow can shimaalihi ama bidixdiisa sheekuraawi uma saarahaa nabiga wuxuu ku siraystay hadal dadka aynan maqlaynin fabakad markaasay gabadhi barooratay oo oyday bukaan oo himya baroor shadiidan daran falamaa ra'aa markuu arkay jazacahaa cabsida iyo argagaxa gabadha ku dhacay saaraha aaniya mar labaad buu afka dhegta u saaray fadaxikad markaasay qosashay faqultu laha waxaan ku idhi khasaki rasuulu faaduma nabigi ilaahay wuxuu kugu khasisay sala allah caleh wasalam min bayni nisaa'i haweenkiisii si ka goori wuxuu kugu khasisay bisiraari sirar iyo inuu keliga kula showro ayuu kugu gaar yeelay uma anti tabkiina haddana waad ooyeysaa miyaa intuu hoos wax kuugu sheegay oo annagii naga sir miyaa haddana ooyi falamma qaama rasuulu llah sala allahu caleh wasalam markuu nabigu kacay xanuunkiisa hadda nabigu masaajidka ku luudaayay kol garabka la qabta iyo maruu luudaba waa baxay sa'altuha waxaan weydiiyey maa qaala laki rasuulu llahi sala alla alay wasalam nabiga muxuu kugu yidhi qaalad waxay tihi maa kuntu ufshii ma faafinayo calaa rasuuli illaahi sala allah alay wasalam nabiga xaggiisa sirow sirtiisa sir nabi bay ahayd nabigu u siraystay sirtana ma faafinayo tarbiyatu saxaabati rasuuli illaahi wataabiciina wa alumma yacni cadamu ifshaa'i asraar inaan siraha la faafinin waa arkaysa intoon ku soo marray meeqa jaraa soo marray hadda qisadan wixii nabiga alayh salaam ula siraystay kow faaduma waatan laba yah anas bin maalik waxaa ka sokeeya soo marray marnuu ka aha cabdullahi binu jacfar soo meen marka intaba waxay lahaayeen laa ufshii sira rasuulillaah sirta nabiga ma inaad ku adkaysatay lakin annaga maxaan samaynaa waa sir buu yidhi adugu maan kuu sheegaya ya innaga taba nagu badan sooma ha sheegin buu yidhiyse adigu maan ha sheegin buuba yidhiye laakiin ya sirtii lagu yihaa sheegin ayaad sii sheegaysaa inuu yahay sheegin lagu yidhi waadna sii sheegaysaa haddana waa sii sheegaynaa annaga saas dhaqankeena heer waxaa la gaaray uu nabiga calai salaam yidhi qof hadduu hadal kuu sheegayo oo dhinacyaha fiiriyo sirta qariba kumuu dhihinba sirta qari kumuu dhihin laakiin waxaad aragta isagoo hadlio kolle xagga fiirin gaardaymoonayo caqli yeelo alcaaqil yafhamu lishaara waxay ka dhigan tahay warkan sir waayay ka dhigan tahay intaasaaba kugu filanba famaa baaluka hadduu kugu adkeeyo ku yidhah waryaa waa sir ha qarinin baynii wa baynaka hadduu ku dhaho maxaad u malaynaysaa ayib maa kuntu ufshii calaa rasuuli illahi sala alla alay waslam sirah qaalat waxay tihi falamma tuwufiya rasuulu llahi sala alla alay wasalam markii nabiga la oofsaday qultu waxaan idhi bay tihi caaisha hadda way dhammaatay arrintii nabiga waa dhintay wax la qarin ma jirto cazamtu calayki waxaan kugu dhaariyey oo kugu adkeeyey bimaa lii waxaa ii sugnaaday calayka aan kugu leehay korkayga oo min alxaqi xaqa waxaan kugu leeya xaqaan kugu dhaariyaye yaan kugu weydiinaya aan kugu adkaynayaaye lamaa xadatanii ilaa xadatanii ah. lamaa xadatanii ah. waina calaykum laxaafidiina maxay ahayd lamaa calayha xaafid aayaddii lamaa calayha xaafid in kullu nafsin lamaa calayha xaafid lamaa calayha ay ilaa calayha xaafid marka lama macno ilaa wey ayib lamaa xadaanii ii sheeg oo ii sheegtay oo ii sheegteen maa qaala laki wuxuu kugu yidhi rasuulullah rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu kugu yidhi maalintii uu xanuunsanaa hadda waa dhintay rasuulkee bal iga sheekay hadda qiso iyo xadiid weeye leanna markay ay sheekadu mar waxaa jirta sirnimadii ay ka baxayso oo wakhtigeedii lasoo dhaafay oo kadib taariikh ahaan iyo qiso ahaan loo wariyo loo sheego ayaa jirta way jirtaa waxaad arkaysaaba xaalada adag ay soo mareenoo afgembiye iyo khatara ay soo mareen waa daba ka sheekayn <coughs> markii arrintu taagna hadduu ka sheekayn lahaana kurkaa maqnaan lahaa marka hadduu ka sheekayn warka ii sheeg faqaalad waxay tihi ama alaana hadda fanacam waan kuu sheegayaa ama xiina saarani markuu nabiga ugu saraystay filmarati nuula markii hore fa wuxuu ii sheegay ana jibriila malkuljibriil kaana yucaariduhu alqur'aana inuu qur'aanka u bandhigi jiray fii kulli sanatin sanad walba maratan oo maratayn nabigaa bandhigaaya calayhi salaam jibriil baa ka dhegaysanaya waxaa weeyaan waa dhegaysi wey laba maratan oo maratayna shakiga asaga ah ma jiro hal mar unbay ahayd markii hore hal mar bay ahaan jirtay marataynka waa markii dambe ee nabigu uu calayhi salaatu wasalaam ta dambaa maratayn ah marka maratan hal mar buu nabigu u bandhigi jiray wainahu caaradahu alaana hadda sanadka wuxuu ii bandhigay maratayn laba jeer buu yihi qur-aankii soo bandhigkeen Ah, oo iga dalbay inaan u bandhigo wa innii anigu laa uraa oo ma arko alajala geeridaydii ilaa qad iqtaraba way soo dhawaatay ah, waxaan u arkaa marka geeridu soo dhowaatay markii aakhiru cahdigiisa nabiga la joogay waxyigii oo degdeg ah oon daynayna safar hadduu joogo maka hadduu joogo carafa hadduu taagan yahay meel walba maka iyo madiina laisku daray oon kala istaag lahayn ayaa yimid oo intii dhimaneed waxyigii hal mar nabiga calayhi isalaatu wasalaam si isu dhadhow ayuu arkay uu dareemay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qur-aankii oo ah, muxuu ahaa mudaakaradiisii iyo cardigiisii oo laba jeer laga dhigay ayadana waa dareen labaad suurada soo degay oo ishaaro bixiyey sida suuratu nasri oo kale markaad aragta calaamooyinkaasi nasriga ilaahay iyo mafatxumaka arrintaasi waa calaamatu mowtika arrimahaas isku darsaday nabigu markii dambana sakaraadkii baa loogu sheego jirradii baa loogu sheego waxaa layidhi wakhtigaad waa dhammaadee ma joogaysaa adduun baad sii jeclaysinaysaa mise maa cinda allahi baad jeceshahay markaas fakhtaara maa cinda allah sala allah aleh wasalam fattaqi allaha ilaahay ka cabsoo faadima ibuu nabigu ku yidhi cabsida iyo oohinta daa wasbiri sabir oo musiibada dhibashada nabiga alay slam waa akbaru musiiba musiibada u weyneed bay dhibashada nabiga alayh salaam saa darteed baa nabiga alay slam qof kasta oo musiibo ku dhacdo ha ku tacsiye qaato oo ku cibro qaato aniga geeridaydii musiibadaydii wax musiibadayda ka weyn ma jirte saasuu nabiga alay salam fa inahu nicma asalafu qofkuu hormara oo ceeliyahoo kaa horeeya waxaa u nicmo badan ana aniga laki adigana ku horeeya inaan kaasii sii horeeyo oon salaf ku ahaado oon ceelilya ku ahaado ayaa kuu nicmo badanoo kuu fiicane qaala waxay tihi fabakaytu waan ooyey bukaa'ii oohintaydi alladii ra'aytii adarata caaishaay falamaa ra'aa markuu arkay jazacii agagaxaygii saara min taaniya mar labaad buu igu siraysto faqaala wuxuu yidhi yaa faatima amaa tardaa miyaad raalli ku ahayn an takuunii inaad noqoto sayidata nisaa'i almu'miniin muuminiinto idilba sayidkoodii ow sayidatu nisaai hadi umma ummaddan haweenkooda sayidna u noqoto qaalat waxay tihi fadaxigtu waan qoslay daxikii qosalkayya alladii ra'ayti aad aragtay weliba waadna u horraysaay oo awalu man yulxaqanii min ahli ayaa tahay baa layidhi qaala xadaanaa abu bakr bin abi shayba waxadaanaa cabdullahi bnu numayr can zakariya xaw xadaanaa ibnu numayr xadaanaa abi xadaanaa zakariya can firaas ibnu yaxya can caamir bni shacbi can caamir shacbi can masruuq bn ajda can caaisha qaalat waxay tihi ijtamaca nisaau nabiy haweenkii nabiga calayhi salaam baa soo kulmay falam yuqaadir minhuna kama maqnayna imra'atan hal faja'at waxaa timid faadimatu tamshi ayadoo socota kaana mishataha hay socodkeeda qaab socodka iyo laafyaha bishatu rasuulilaahi nabiga socodkiisibaad moodaa sala allah caleh wasalam faqaala wuxuu nabigu yihi marxaban bibnati gabadhayda soo dhowow faajlasaha wuxuu fadhiisiyey can yamiini dhanka midigta aw can shimaalihi uma inahu asara ilayha xadiida warbuu ku siraystay fabakad waa oyday faatimatu faatima uma inahu saarahaa markalu ku siraystay fadaxikad waa qosashay aydaa faqultu laha waxaan ku idhi maayo kiiki maxaa kaa oysiiyey faqaalat waxay tihi maa kuntu liufshiya ma faafinayo sira rasuulilah sala allah alay waslam sirtiisa faqultu waxaan idhi maa ra'aytu ma arkin kalyowmi maanta oo kale haddaan caaisho ahay faraxan farax aqraba ooga dhow min xusni murug farax iyo oohin iskaga dhow weligey ma arkin hal meela qof kolla ooyi kolla qoslaaya weligey ma arkin faqultu lah waxaan ku yidhi xiina bakad markay ooyiday akhasaki rasuulullah nabiga ilaahi calayh salaamna wuxuu kugu gooni yeelo kugu khasisay bixadiidihi sheekadiisii iyo shawrkiisii duunanaa annaga haweenkiisa sokadaana miyu adiga kugu khasisay uma tabkiina waad ooyi miyaa wasa'altuha waxaan weydiiyey camaa qaala muxuu ku yidhi faqaalat waxay tihi maa kuntu liufshiya sira rasuli sal slam xataa idaa qubila makil nabiga loo obsaday sa'altuhaa waan weydiiyey muxuu kugu yidhi hooyadaa baan ahay ii sheeg faqaalat waxay tihi innahu kaana xadaanii wuxuu nabigu ii sheegay ana jibriila malikul calayhi salaam kaana yucaariduhu bilqur'aani kula caami maratan hal mar ah riwaayat masruuq riwaayad fiican hal mara ah wainahu caaradahu bihi fi lcaami maratayn sanadkan laba jeer buu hadda ii bandhigay walaa uraani iskuma arko ilaa qad xadara ajali muddadeedii baa soo dhowaatay marka haddii muddada soo dhowaato inaad xoogow dadaalka badiso wa innaka adigu awalu ahli ehelkayga qofka ugu baa tahay luxuuqan soo haleelid bi aniga laysoo haleelo wa nicma asalafu ana laki qofkaa horreeyaan anaa ugu nicmo badan oo kugu fiican fabakitu waan ooyey lidalika waxay la ooyeysa waxaa weeyaan inuu nabiga dhimanayo uu sheegay way la ooyday uma inahu saarabii faqaala alaa tardayna miyaada raalli ku hayn an takuunii inaad noqoto sayidata nisaai lmuminiin aw sayida nisaai umma ummaddan oo idin haweenkooda inaad sayid u noqoto fi ljanna fadaxigtu waan qoslay lidalika arrinkaas baabu min fadaa'ili ummi salamata ummi lmuminiin radi allahu canha ummu salama wasmuhaa hinda hinda bintu umm abi umaya abi umayaasna xudayfa ayaa la yidhaahdaa xudaafa zaadu raakib baa dhihi jira zaadu raakib ajwad lcarab buu ahaa carab ninka ugu deedsasan buu ahaa aabbaheed hinda bint abi umaya radi allahu canha nabiga calay salaam wuxuu guursaday markuu ninkeedii abu salama cabdullaahi ibn cabdilasad eh, eh, uu dhintay qaswatu uxud gadaasha kadib ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam guursaday saaxibatulhijratayn ayadii ninkeeda waxay ahaayeen dadkii xabasho u hijrooday kadib madiina usoo hijrooday ayay ahayd awalu daciina baa layihahdaa gabadha u horaysay oo gaadiid saaran oo soo gashay magaalada qaala marka gabadha fadaaisheeda baa laga sheekeynayaa nabiga xaaskiisii ahayd xadaanii cabdulacala bin cabdilacla bin xamaad wa moxamed bin cabdilacla alqaysiyu kilaahuma can ilmuctamir qaala ibnu xamaad wuxuu yihi xadaana muctamir bn sulaymaan qaala samictu abi qaala xadaana abu cuثmaan can salmaan alfarisi salmaan abu cabdillaahi alfarisi radi allahu canhu waardaa qaal laa takuunanna buu leeyahy xadiidkan mawquuf weeyaan laakiin isagoo marfuuca iyo bacdi riwaayaat sheegeen marfuuca ilaa rasuulilah sala la alay sl loo koryeelay laa takuunanna ha noqonin in istadacta haddaad karayso awala man yadkhulu suuqa qofka u horreeya suuqa gala ha noqonin walaa aakhira man yakhruju minha qofka u dambeeya suuqa ka soo baxana ha noqonin fa innahaa aswaaqda macrakatu shaydaan shaydaanka goobtiisa dagaalka weeyaan goobta dagaalka ee shaydaanka uu dagaalka ugu weyn ka dhaliyo halkaa weeyaan hadday noqoto waxa ka dhacaya suuqa waad arateen oo ama laqwi ah ama xalaf iyo dhaar ah ama qishi iyo khayaamo ah ama najash iyo beec fallis ama beycu calaa baycil akhi ah ama sowma calaa ah, sowma akhi halkaa waxuu gadana laga dulgata ah laga dul iibsada ah ama muxuu ahaa riba ah waxyaalaha faraha badan ee suuqa ka dhaca saa darteed waxaaso dhan shaqadii shaydaan iyo dagaalkii shaydaanka uu kula jiray aadamaha iyo islaamka weeyaan marka qofka u horeeye uu shaydaanku marka horeba sii shaabadaysto ha noqonin balluugta ka yardhig ha laga horgalo suuqa wa bihaa suuqa ayaa aswaaqdu yuyansibu taagtaa shaydaanka raayatahu calankiisa calankiisa halkaasuu taagtaa oo ka dhex muuqdaa oo awoodda dhan iskugu geeyaa saa darteed markaad gelayso in la xirsi xidhaa la rabaa oo ilaahay laga magan galo oo tawxiidka lagu xirsi xidha weliba laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa xayun laa yamuutu biyadihi alkhayr wahuwa calaa kulli shay qadiir tawxiidka midka ugu dheer baa waxaa la raaciyey xirsi xirka suuqa laga dhigay marka suuqa la galayo soo saama soo hadda kahor maana sheegin maxaan sheegnay tawxiidka ilaa maxaan u qaybinay intaasoo qaybood yacnii gaabintiisa iyo dheerayntiisa marka laga hadlaayo laa ilaha illa allah waxdu la shariika lah ayib marka laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir ta labaad laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu lahu lmulku walahu lxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa calaa kulli shayin qadiir yuxyi wayumiitu wahuwa calaa kulli shayin qadiir taana waxaa la dhahaa maqribka iyo subaxa gadaashiisa toban jeer yuxyi wayumiitu baa la raacinaya taa hore laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu cala kulli shayin qadiir mi'ata mara iyadoo soo aroortay tan saddexaad waa midda ka dheer salmaan alfaris xadiidkii suuqa laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiitu wa huwa laa yamuutu biyadihi alkhayr wa huwa kulli shay ugu sii daraya ayib qaala wuxuu yidhi waa hagenin suuqa qofka u horreya noqon qofku dambe ha noqon qaala salmaan wuxuu yidhi waumiitu waxaa la ii sheegay ana jibriila calayhi salam malku jibriil ataa nabiy allahi nabiga ilahi inuu yimid calayhi salaatu wasalaam wa cindahu nabiga agtiisana waxaa ahaatay ummu salama xaaskiisa ummu salama oo la fadhiidaa yuu jibriil soo degay wakhtigii amar la siiyuu soo degaa jibriil wamaa natanazalu ilaa biamri rabbika amarka iyo idanka rabbi maan kusoo degnaa buu le jibriil markii la soo amro la socon yaraa wuu imaanaya guriga nabiguu imaan habeen buu imaan maalin buu imaan mar wuxuu iska soo dhigayaa nin acraaboo la aqoonin marna qor wuxuu iska dhagayaa muxuu ahaa saxaabi oo la yaqaanu isku soo ekaysiinaya umu salama gurigeeda isagoo jooga nabiga calayh salaam jibriil waa soo degay qaala fajacala wuxuu gudagalay yataxadatu inuu nabiga la sheekeynaayo oo hadallo u sheegaayo oo waxyigi uma qaama waa iska kacay faqaala nabiyullaahi nabigi ilaahi sala allah alay wasalam wuxuu ku yidhi liummi salama ummu salama wuxuu ku yidhi bal idii fahamtay man haada ninkii ila fadhiyeeyuu ahaa aw kamaa qaala aw qaala kamaa qaala hadalka wax lamiduu nabigu yidhi waa weydiiye waa ruma ruuxma ama ma garanaysaa qaalad waxay tihi hada daxiya soo daxiya bnu khaliifa alkalbi ma daxiya bnu khaliifa bay u malaynaysaa waa jibriil oo u xuubsiibtay daxiya bnu khaliifa iska dhigay malaa'igta waxaa u bannaan inay siday rabaan u xuubsiibtaan oo iska dhigaan qof la yaqaan ama qof aan la aqoonin liannahu suuradooda ilaahay uu ku abuuray ee dawi ajnaxa taha bini aadamka iskama xajin karo nabigana laba jeer masaha jibriil iyaa la ogolaaday oo ku arkay siduu ilaahay u abuuray situmiata janax lix boqol oo garab isagoo leh halkii garabba sadal ufuq jihooyinkao dhan buu qariyay halkii garabba jibriil saa uu yidiba cir er iyo dhulba waa ka qariyey marra wuxuu ku arkay ajiyaad meesha la yihahdo makal mukarama masjidul xaraam u dhow ee xaggan muxuu ahaa ah, ka jira haddaba ilaa hadda ajiyaad baa layidhahdaae meesha ayadaa ah ayuu mara kula kulmay qasrulmelik ba hadda ku dhisay gurigii boqorka mar halkaasu ku arkay marka kalena waa markii nabiga alay salam ladhooilmiye weeyaan cinda sidrat muntaha dayib ma garanaysaa soo dixiyo maa bay dixiyana ma ahe waa jibriil oo dixiye iska soo dhigay dixiye bnu khaliifa nin saxaabi oo jaliil oo qurux badan oo la dhihi jiray yuusufu hadihi alumma aad u qurux badan buu ahaa qaala faqaalat ummu salama waxay tihi ayamullah ilahay baan ku dhaartay maa xasibtu ooma malaynaynin ila iyaahu inuu daxiyo yahay baan u xataa samictu ilaaan maqlay khudbata nabiyillaahi sala allah alay wasalam nabiga khudbadiisii yukhbiru khabaranaa annagoo isagoo warkaa naga sheegaayo oo inuu daxiyo u imaaday guriga ummu salama ugu imaaday hadalkaa hadalkaa ku yidhi ayuu masaajidka ka dhex sheegay markaasay tihi waxaan arkaayo len daxiyo maba aheene jibriil buu ahaa oo kabaaqaala markaad xadiidka lafdigiisa xoogow ka shakiyado macnahaas aad isku hubto yaa oo kabaaqaala dhahaa riwaayat alxadiidi bilmacnaa qaala faqultu liabi cumaan waxaan ku yidhi minman samicta abu cumaana waan isugna taabici baa tahay aad ka maqashay qaala min usaama binu zayd baan ka maqlay baaban wuxuu ku saabay min fadaa'ili zaynab um almuuminiin radi allahu canha zaynab bintu jaxshi baa la yidhaahdaa zaynabo kalaa jirto zaynab bintla dhahayada bintu khusayma zaynab bintu khusayma umulmasaakiin ayadu taas nabiga nool bay dhimatay laakiin zaynab bintu jaxsh radi allahu canha oo nabiga calayhi salaatu wasalam eedadii ay dhashay ayaa hadda laga hadlayaa qaala xadaana maxamuud binu qaylaan abu axmed xadaana alfadl binu muusa saynaan ahbarana alxata bnu yaxya ibnu dalxata can caaishata binti dalxa can caaisha um lmuminiin radiallahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allah caleh wasalam nabigu wuxuu yidhi asraca kunna haween haddaad tihiin xaasaskii nabigu la hadlayaa midda ugu degdeg badan laxaaqan haleelidda biyo aniga ay soo haleesho ay soo dhimato adwalu kunna midda ugu dheer weeyadan gacanta midiidna ugu gacan dheer yaa uga hor dhiman doonta doontuu nabi ala salam wahada min mucjizaatihi calayh salaatu wasalaam midda uga hor dhiman doonta loo sheegay ta ugu gacan dheer buu yidhi heble ma dhihin taasaa uga hor dhiman doonta markaa mid kadib haweenkeeda midda ugu gacan dheer baa isoo raaci doonta qaalad waxay tihi fakunna waxay ahaayeen haweenkii nabiga waxay ahaayeen yatadaawalna kuwo isku dheerdheereeya oo isku mitiriya inti soo qaataan camuud iyo eh, cumuudu fasdaal iyo soo qaadaan ulo ayay gacmahooda isku mitirinayeen ayatuhunna midoodii adwalo ogu dheer yadan agga gacanta ah bal heblaha keen midgaandheertado heblaha u gacan dheer waxaa u gacan dheeraatay sawda weeye duurulyadi xisan looma jeedo ee waxaa loo jeeda duurulyadi macnan xagga infaaqa iyo waxbixinta laga hadlaya walidaalika waxaa la dhahaa fulaanun dhawiilulbaaci hebel waa nin baac dheer dhawiilulyadi waa nin gacan dheer dheer waa gacanta maaha gacanta la arkaya maaha ee weeyaan waa xagga macnaha weeye ama cilmiga ama muxuuha nafaqada ama yaa la dhahaa ayib marka qaalu waxay tihi fakaanad waxay noqotay adwalana midda noogu dheer yaddan gacan zaynabu zaynab bay noqotay ma xagga xisiga maya liannaha kaanad waa kan tacmalu waxay shaqayn jirtay biyadiha gacanteeda ku shaqayn jirtay watasadaqu way sadaqaysan jirtay intay gacanteeda waxyaalaha haweenka ay soohaan oo kale masafaha iyo darmaha iyo muxuu ahaa arrimahaasi gelaha iyo jaambida waxyaalaa la sameeyo kale intay falagto samiso marka gacan waa xagga nafaqada iyo gacan bixinta weeyaanoo qofka wax bixiya dawiilulyad baa la dhahaa sida loo dhaho acla alyad gacanta sarraysa alyad alculya khayru min alyad sufla baaba ugu horraysa haweenka nabiga calayhi salaam wax dhinta oo baabu min fadaa'ili ummu ayman ummu ayman radi allahu canha gabadhii la dhihi jiri wasmuhaa baraka barakaa la yidhaahdaa waxay ahayd mawlaad licabdillaahi abuurasuul calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi bnu cabdimudalib nabiga aabihii ayaa lahaan jiray kadib markuu dhintay waxaa dhaxashay xaaskiisii oo nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadii ah aamina bintu wahb azuhriya ayaa dhaxashay ayadii markay dhimatayna nabigii bay qaaday oo nabiga calayhi salaam baa dee yaa dhaxalahaan u helay dhaxalahaan ayadaa nabigeena korin jirtay calayhi salaatu wasalaam nabiga korin jirtay markuu nabigu khadiijo guursaday ayaa iyadana wuxuu u guuriyey zayd binu xaarifata bnu sharaxbiil alkalbi oo mawlihiisa ah yuu u guuriyey usaam binu zayd bay dhashay gabadha marka waxaa lagu tirin jiray gabdhihii nabiga calayh salaam soo koriyey oo hooyooyinka u ahaa oo wuxuu nabigu dhihi jiray calayh salaam umma ayman ummii waa hooyadii buu dhihi jiray mararka qaar waa arki doontaa ayadoo sida ilmaheedaoo kale u canaananaysa aad buu nabigu markaa uu ixtiraami jiray aad buu u qadarin jiray waa booqan jiray waa arki doonaa xadaana abu kurayb mxamed bn اlcala alhmdani qal xadaana abu sama xamaad can sulayman bn muhiirati can haabit can anas bni malikin qaal indalaqa rasuulu lahi sala اla alay slam baa tagay ilaa umma ayman buu aaday faindalaqtu macu ana waan raacay buu lay anas fanaawalatu waxay siisay inaan weel fiihi sharaabun sharaab ku jiro weel sharaabay nabiga u loocaday tir hoo cab qaala nabiga wuu diiday wuxuu leeya anas falaa adrii moogi asaadafatu inay haleeshay oy waafaqday nabiga oo saa'iman sooman oo lam yurid inuuna doonin inuu soomanaa iyo inuuna sidiisaba markaa uuna cabitaankan rabin oo uu u baahnayn waxay ahaataba nabigu waa ka cudur daartoo ma cabbi karuu yidhi liajli soom aw liajli shayin aakhar sabab kale wuxuu yidhi ma cabbi karo fajacala waxay guda gashay taskhadu calayh ku qayliyayso oo watadammaru calayh ay u naqsanayso in u naqsani oo nabiga calayh salaatu wasalaam ay u caroonayso yan alkalaamu fi lqadab ayaa tadamur layihahda tadamur qofka isagoo caraysan oo nunuudhahaya oo naqsanaya ayaa waxaa la tadammar tadamur baa la yihahda marka qayri waxay isku dartay cadho ayadoo dana ku caraaranaysa nabiga sala allah aleh wasalam nabiguna shad buu ka leeyahay sidii hooyadii caraaranaysa ahaan ayuu u qaatay xadaana zuhayr binu xarb abarna camr bn caasim اlkilaabi xadaana sulayman bn muqira can haabit bn asm albunani can anas bni malikin qaal qaala abu bakr radi allahu canhu abu bakr sidiiq bacda wafaati rasuuli اllah nabiga alah salam markuu dhintay kadib alayh salaatu wasalaam licumara cumar alfaaruq buu wuxuu cinda iqbinaainaka cumarow ilaa ummi ayman aan aadna gabadha ummi ayman aha nazuuruha aan ziyaaranoo booqanno kamaa kaana rasuulu lahi sala alla alay slam siduu u ahaa yazuurakiu ziyaarta ziyaaradu jiro kalia maaha qofka booqashadiisa xanuun kale lagama booqdo salaanta iyo silada iyo xiriirinta iyo booqashada way fiican tahay siduu nabigaba u booqan jiray annagana u booqanayna kici jaceelkii nabiga ay u qabeen calayhi salaam iyo sunnadiisa siday dabaqaayeen heer ay qofkuu booqan jiray dadku xiriirin jira nabiga alay slam bay xiriirayaan falama intahaynaa ilayha markaan u tagnay bakad way oyday um ayma markayna aragtay abubakar iyo cumar oohin baysan riday faqaala lah waxay ku dhaheen maa yubkiikii maxaa kaa ohaysiinaysaa loo oyaysaa maa cinda allaahi ilaahay agtiisa wixii ah yaa khayran u khayr badan min rasuulillahi nabiga calayhi salaam ma nabigii baad nugu xasuusatay ood u ooyaysaa jannada uu helay iyo daarulkaraama ayaa u khayr badan ee maxaad ooyin faqaalat waxay tihi maa abkii aniga ma ooyayo alla akuuna inaanan ahayn aclamu mid ana maa cinda allah ilahay agtiisa wixii ah khayrun inuu u khayr badan yahay lirasuuli illahi sala alla slam inuu ilahay agtiisa waxaada nabigu u khayr badan yahay arrintaa inaan ogeyn lama ogahay waan ogahay taa ayada walaakiin abkii waxaa looaya ana alwaxya qad inqadaca min asamaa bidir ah. cirkiga dhulkaa isku furraa samadii iyo ardadaa isku furreed jibriil wuxuu ahaa naazil daalic buu ahaa koluu kaco dalmacaarij kol waa soo degi kol waa bixi jiray cirkiiyo dhulkii isku furraaca wey awe jibriil ama warkii mar walba ilaahay nooga imaan jiray subax iyo galabba awe soo arrintii ma xignin fahayajathumaa waxay ku kaciseen labadoodii abalbukaa oohin marka hore ayagay la yaabanaayeen hadday u sheegtay sidaas labadii sayid sayid abubakar iyo sayid cumar oohin la dhaceen fajacalaa yabkiyaani inay oohayaan macaha maceedii halkaasay ka tustay awey waxaygii noo socday ee umuurteenao dhan lagu kala hagaayo lagu kala waday awey baaban wuxuu ku saabsan yahay min fadaa'il ummu sulaym umu sulaym binti milxaan gabadha la yidhaahdo ummu anas bin maalikin anas bin maalik hooyadiis ayaa laga hadlayaa maalik ibnu anas waxaan jeeda anas binu maalik aabbihiis waxaa la dhihi jiray maalik ibnu nadar ibnu damdam annajaari ninkaasaa qabri jiray markay islaantay ummu sulaym ayadoo isaga wuu carooday shaan buu aaday meelaas ku dhintay kaafiran asoo gaala gaalnima ku dhintay kadib waxaa soo doonay abu dalxa zayd bnu sahal warkaase isagoo weli soo islaamin waxay jiri ku raaci maayo ku guursan maayo ilaa islaamta mooyeen haddaad soo islaamto meherkaama rabay tiri meherkayga waa islaamnimada aad soo islaamayso fa aslama waxasuna islaamu radia allahu canhu ardaa marka waa soo islaamay isagoo waa guursaday wa bilaal radi allahu canhu waa laga sheekayn doonaa isaguna ibnu rabax alxabashi abu cabdillaah qaala xadaana xasan alxulwaan xadaana camr bnu caas xadaana hamaam can isxaaq ibn cabdillahi can anas bni malikin qaal kaana nabiyullahi nabiga ilahi calayh salaam wuxuu ahaa laa yadkhulu kaanu gelin cala axadin min annisa haweenka ilaa calaa aswaajihi haweenkiisa mooyeene ilaa ummu sulaym mooyeene iyo walaasheed umu xaraam fainahu kaana yadkhulu calayha waa u geli jiray faqiila lahu waxaa lagu yidhi fii dalika haweenka kale iyo cilaha kale ma gashide maxaa dhacay nabi alla kuwana u gasha faqaala inii arxamuhaa waanu naxariisanayaa qutila akuuha walaalkeed baa la xaraam bilmilxaan baa la dhihi jiray maci aniga macayga maci yani waxaa weeyaan maciyadan waxaa loo jeedaa amarkii iyo tawjiihaygii iyo muxuu ahaa anig diriddaydii iyo qiyaadadaydii ayuu ku dhintay radia allah wailaa nabiga lamuna soconin maxaa yeele waxaa la dilay biiru mucuuna dadkii lagu dilay buu ahaa biiru mucuuna raggii quraad ahaa ee biiru mucuuna lagu laayay buu ahaa waa kii isagoo la hadlaayay intay gadaal kaga imaadeen waranka u dhufteen dhihi jiray fustu warabbi lkacba fustu warabbi alkacba marka nabiga alai slam wuxuu leeyay walaalkood ah, wiilba ay ka haysteen ayaa dhintay nacayga saa darteed naxariista u naxariisanaayo iyo booqasho iyo kabitaan aan kabayo wey waxayna ahaayeen maxaarimta nabiga calayh salaam ima min alradaaci wa ima min anasab saasay culimmadu u bateen in xagga radaaca iyo nuugmada ama nasabka labadaas mid buu ka ahaa nabiga maxram buu ahaa maxaarimtiisay ahaayeen qaala xadaana ibnu abi cumar xadaana bishri can ibn siriy qala siri qal xadaanaa xamaad bnu slm can haabit bn asad albinan can anas bn malik can nabi sala allah aleh wasalam qaal dakhaltu ljana jannadii baan galay buu nabigu cala salaam mar baa la dheelmiyey marna waa ruyadu ku tegey fasamictu waxaan arkay waxaan maqlay samictu khashfatan ayaan maqlay khashfadu waa jaanqaaf meel angegan iyo wax qallafsan iyo qofka hadduu socda markuu ku istaago qajaf qajaf faqultu waxaan man haada waayo waxa isii hor socda qaaluu waxay dhahe haadihi alqumaysaau bintu milxaan waxaan jannada ku sii hor socdaa waa gabadha qumayse binti milxaanaheed waa naanaystaeedii magaceeda sahla waqiila kayra dalik oo ummu anas bin maalik anas bin maalik hooyadiis gabadhii ummu salaymaheed wada waxaa jannada ka hor socota nabi allow <clears throat> gabarh qiimo badan oo faadilada oo mujaahidada oo xataa dagaalka iyo jihaadka qraacada mararka qaar iyadii ummu cadiyi iyo caaisha iyo faadime iyo yay ahaayeen ridwaan ullahi calayhina jamiican ummu sulaym xagga reer nabi calayh salaam iyo reer nabigana garabkay ku haysay oo way ka warhayn jirtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadday noqoto fii afraaxihi aroosyaha markuu dhacaya iyo gabdhahay u hagaajin jirtay oo arooskay u galbin jirtay xaasaska markuu aroosanaya nabiga alayh salaam <clears throat> hadduu xaaladda baahida ay noqotona hadiyada iyo nafaqada iyo maxaa geedaha timirtoo la caariyey waxbadan bay qaban jirtay <clears throat> qaala xadaana abu jacfar maxamed bin faraj qala xadaana zayd bn xubaab qala akhbarana cabdاlcaziz bn abi slma akhbarana moxamed bn mukadir can jaabir bn cabdillahi ana rasuula allah sala اllah alيh wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi uriitu ljanata jannadii baa lay tusay faraytu waxaan arkay imra'ata abi dalxa abi dalxa xaaskiisa umu sulaym uma samictu waxaan maqlay haddana khashkhashatan amaami hortaydaan jaaqaaf iyo socod ka maqlay faidaa bilaalun waa bilaal bilaal waa arki doonaa say riwaayadiisa imaan doontaa <coughs> baabun wuxuu ku saabsan yahay min fadaa'il abi dalxata alansaari radi allahu canhu abu dalxa zayd binu sahl alansaari radi allahu canhu waardaha annajaari mura ansaaru rasuulillaahi ayuu ka mid yahay qaala xadaana moxamed bnu xaatim bnu maymuun qaala xadaana bahz ibnu asad xadaana sulaymaan ibn mugiira can haabit ibni aslam albunani can anas bni malikin radi allahu canhu qaal maata ibnun wiil baa dhintay liabi alxata abi dalxa uu dhalay min ummi sulaym ummu sulaymna uu ka dhalay abuu cumayr iyo wuxuu ahaadaba faqaalat waxay tihi liahliha reerkii iyo ciddii waxay ku tidhi laa tuxadiu abaa dalxa u sheegina bibnihi biwafaati ibnihi wiilkiisa inuu dhintay u sheegina xataa kuna ilaan ka noqdo ana aniga uxadiu ti u sheegta ilaa aniga aan u sheego qof u sheegi kara malaha aamusa bay tiri qarya wiilkii yaraao saqiirkaha bay daday aartay raarta dhigtay holaheeday iska wadatay si caadi ah waa hooyo <clears throat> walbahaarkii iyo murugtii iyo xaruunkii hooyanimo laa shaka inay hayso laakiin iimaan iyo sabir iyo yaqiin iyo tawakul iyo cabsi alleh ayaa reebaya iyo inay danteedii dantii wiilkii waa dhintaye arrimihii kale inayna ka fakanin habar ilmood <clears throat> wey habar ilmood habar ilmood waxaa la dhahaa haweenaydu markaay maalan caadada ka qabaysatay iyo markaay un jaahis loo malaynayo inay ay jaahis tahay raximkeeda uu diyaarsan yahay oo uurka rajo laga qabo habeenkaasi hadduu ninkeeda u galmoodo bismi illah arrintaasaa marka jirtay oy rabtaa inay fursaddan iyo jaaniskan una dhaafin kuwaa ka saqiirae kan kale mutawaqicee la sugaayo la filaayo inay maarata ku dadaasho qaala fajaa waa yimid abuu dalxa habeenkii buu imaaday faqarabad ilayhi waxay u dhowaysay cashaan cashadii cuntadii faakala waa cunay wa shariba waa cabay cabitaankiina faqaala wuxuu yidhi uma tasanacad waa isku diyaarisay isku hagaajisay low abuu dalxa isku hagaajisay axsana maakaan say ahayd sida ugu fiican ay tasanacu iskugu diyaarin jirtay qabla dalik hadda ka hor hadda ka hor sidii isku hagaajin jirtay oo isku maarata qurxinaysay isku habeenaysay si ka fiican ayay habeenkaa isku diyaarisay fa waqaca bihaa markaasuu abu dalxaana u mohday waa u galmooda waa ku dhacay falammaa ra'ad markay aragtay an qad shabica inuu cuntadii ka dhargay wa asaaba minhaa iyadiina uu u golmooday oo danteedii ay fushatay qaalad waxay ku tihi caqli celin bay la aaday marka yaa abaa dalxa abuu dalxow arayta bal waxaad ii sheegtaa low anna qooman dad acaaruu hadday caariyayaan ergisiyaan caariyatahum alaabadooda ahla beytin reer reer haddii reer kale ay alaab siiyaan gaadid ceshi rati ay ku guuraan mataac iyo bakeeriya iyo koobab iyo saxamo u dhiibtaan caariya haddi qof loogu diido ama kitaab qof laga caariyaysto qofka u dhiibo fa dalabuu deenna ay dalbaan caariyatahum caariyadooda ay dalbaan dhahaan wixii aan ku siinay intifaacso ka faa'idaysaanku nirina si ay dhahaan alahum dadkii loo dhiibay ee abaalka loo golay ma waxay leeyihiin an yamnacuuhum inay u diidaan dadka abaalka u galay alaabtooda inay diidaan miyay leeyihin wax suuragala caqli ah qaala laa maya buu yidhi macquul ma wixii ay dhiibeen oo la siiyey axsanta dhahaan ay ogolaadaan wey qaala waxay tihi faxtasib ibnaka ah, marka hadday saataa fahamtay arrintii dadka iyo adduunyada ixtasib ibnaka wiilkaadii yaraa waa geeriyooda waa saqiiraye ajir xisaabso oo ajir maarata gurugso oo xagga alleh iyo aakharo iyo saqiir aakharo u niyo maxaa yeele caariyun waa ilaahay baa noo dhiibay asagii noo dhiiba haddana qaatay qaala fakhadib abu dalxa radia allahu canhu waa carooday wa qaala wuxuu taraktanii farahaad iga qaaday xataa taladaktu ilaa aan wax walba faraha la galay oo taladuqo waxa weya yani wax dhex gala wey taladaktu ilaa aan dharoomay oo arrimo aan markaasi qof ilmihiisi oo meyda yaallo arrimo uuna gelin baan galay uma akhbartanii waxaad ii sheegtay binni kadib wiilkii waa dhintaad i tidhi waa cadhooday nabigu isku sii daayay fanalaqa waa tegey xataa ataa rasuul allah sala allah alay wasalam nabigu wuu tegey faakbaru waa u sheegay bimaa kaana waxay dhacay umu salem saasay ii gashay ilmihii mayna waa kan faqaala rasuulu llahi sal allah alay wasalam wuxuu yidhi baaraka allahu lakuma allah labadiinaba ini barakeeyo fii qaabiri laylatikuma habeenkiini tegey habeenkii tagay xalayta aha umuurihii ilaahay aad isku tagteen ilaahay ini barakeeyo barakadii nabiga calayh salaam ilaa rixilkii umu sulaym bay sii ordaysay wiilkay dhashay fiiri wuxuu ilaahay ka beeray qaala faxamalat way uurowday habeenkii way uurowday qaala fakaana rasuuluullah sala alla alay nabigu wuxuu ahaa fii safar wahiya macah gabadha way uurowday iyadoo xaamil ahaa la baxay safar baa la safarkiiba iyada ninkeeda abu israaceen muslimiintii bay raaceen waana shinkeedii waa dhammaystirmay wa kaana rasuululahi sala allah alay wasalam wuxuu ahaa idaa ata almadiinata markuu magaalada madiine imaado min safar safarra uu ka imaado magaalada madiine soo galo laa yadruquhaa ma guuran jira duruuqan guuro habeennimo uma soo geli jirin naga guriga iyo cidaha lama ogolo arrintaa ayadaa ninka in la ogyahay laga warhaya mooyeene hadda teleefoonaad baa la helay oo laga warhaya waa soo socdaa waa soo socdaa laakiin isagoon la ogeyn sida baadiyaha iyo inta badan ka dhacda isagoo uun habeennimadii guura bahalaynaya si u soo socdauun reerkiiun isdhex yaalla inuu soo dhex galo arrinta ma fiicna wuxuuna waa jecleen inuu la kulmo gabadhii oo isku hagaagsanayn marka deena khilaaf iyo shar meesha u ka yimaado marka ma geli jirin nabigu fadalow min almadiina madiinadii magaaladii madiine u dhowaadeen ayagoo geli karay udhexdayba malsugahan naga war hereen darabaha almakhaad gabadhii umu sulaym aheed xaamilo foolay ahayd darabaha waxaa garaa almakhaadu fooshi makhaad waa dalqiga lwilaada xanuunkii dhalmada ayaa qabtay oo way foolatay radia allaahu canha faxtabasa calayha waxaa ku haray abu dalxa ninkeedii baa ku haray oo layihi gabadhan si uun soo ogo ku had foosheedii xaaladeeda magaaladii kama foga wabalaqa rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaamna waa tagay saxaabadiisii magaalada bay galeen qaala wuxuu yidhi raawiga yaquulu wuxuu leeya abu dalxa abuu dalxa marka alla toogmuu galay ilahay buu baryey innaka la taclam ilaahayo waxaad ogta yaa rabbi rabbigayow innahu yucjibunii inuu cajabgeliyoon jeclahay an akhruja inaan baxo maca rasuuliillah rasuulika rasuulkaada maciisa inaan baxo idaa goorta kharaja uu baxayo waadkula inaan la soo galo macahu maciisa idaa dakhli markuu magaalada galayo inaan jeclahay waad ogtahay waqad ixtubistu waxaa lagu xabisay bimaa tara waxaalata gabadhan foorsheedii ayaan ku haray oo nabiga oga haray marka ilaahayow siima dheh qaalat taquulu ummu sulaym ummu sulaym waxay tidhi sidaas abudalxa u ducaystayda waa weli min awliyaaillahi saaxibu rasuuliillaah markuu duceeyada waxay tidhi yaa abaa dalxa ma ajidu ladii ma helaya fooshii kultu ajidu aan dareemay fooshii maba jirtee indalaq ina kici faindalaqna waan tagnay reerkii markuu nabigii saxaabada galaynaba gale qaala wa darabahaa waxaa galaacoo ku dhacay almakhaadu fooshi xiina qadinaa hadday gurigii tagaanba fooshi waa soo degtay gabadhi fooshi baa lagu qabtay fawaladad waxay dhashay qulaaman wiil faqaalat lii ummii hooyaday waxay ugu tiri anas baa warramayo hooyaday umu salaam waxay ugu tiri yaa anasu anasaw laa yurdicu yuulan muujinin axadun qofna xataa taqduwa ilaa kala kallaado bihi ilmahan hadda dhashay calaa rasuulillah nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga ilaad u geyso kula kallaado suu nabiga u barakeeyo u taxniikeyo u dhamxalageeyo aroortii u gee nabiga calayhi salaam qof kale iyo haweenkii kale meelahan socday iyo haweenka carabta iska nuujin jireen carruurta iyayna nuujinin falamaa asbaxa markuu waagi baryay ixtamaltu waan cimbaaray faindalaqtu bihi waxaan u geeyey ilaa rasuulilah nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala fasaadaftu waxaa nabiga la kulmay oo waafaqay walxaal huwa macahu maciisa u yahay miisamun asagoo gacanta madana ku haysta madanihii maalka madanaha la yihahdo xoolaha iyo lagu sunta asagoo gacanta ku haysta oo geeli suntaaya xoolihii suntaaya umaa la kulmay buu yidhi falamaa ra'aanuu markuu arkay qaala wuxuu yidhi lacalla ummu sulaym waladad ma laga yaaba ummu sulaym inay dhashay ummu sulaym baad dhashay meesawad qultu nacam haa fawadaca almiisama madanihii dabka uu ku hayay ayuu iska dhigay nabigu qaala waji'tu bihi markaasaan ilmihii yaraa u keenay fawadactu waxaan jeddejiyey fii xajrihi dhabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee sharafta badneed wadacaa rasuuluullah nabiga wuxuu u yeedhay bicajwatin timir min cajwati almadiina magaalada madiina timirteedii ka mid ayuu yidhi balkeena falakahaa timirtiibuu calaliya fiifiihi afkiisuu ku warrugo ku rugeey maarata jilciyey xataa daabad ilaa ay ka dhalaashay oo ay ka jilicday uma qadafahaa iyadoo candhuftii nabiga ee barakaysnayd la mariyey ee ku jilicday ayuu qadafaha wuxuu ku tufay fii fi sabiyi ilmihii yara afkiisu ku ganay fajacala asabiyu waa ilmo yaroo afka wax macaa loogu shubaye dareen buu leeyahay fajacala asabiyu wuxuu gudagalay yatalamaduhaa inuu mulmulsanaayo looloofayo qaala wuxuu yidhi faqaala rasuulula nabiga alai slam baa wuxuu yidhi unduruu ilaa xubi alansaar warbalfiiriya ansaar jeceelkooda atamra timirta ay jecel yihiin nimankan bal timir jecelaa kii haddaad dhashayna timirtiis u malafsaan fiiriya ayuu leeya nabig alai slam kaftankiisii ka mid ahayd calayhi salaatu wasalaam kaana yumaasix walaa yumaasix ilaa xaqa waxaan xaqayn kuma nabiga calayhi salaam kuma kaftami jirin ansaar waa la ogaa timir jeceelkooda iyo inay beeraha iyo timirta aad u jeclaadeen ilmo yaroo timir afka loo geliyo macaankiiiyo jeceelka ugu qabo waa la ogyahay marka oo kaftan buu nabigu u hoosgeliyey ilmahan fiiri reeansaarabasa u timir jecel qaala famasaxa wajhu ilmihiibu wejiga nabiga caanta u mariyey wasamaaha wuxuu u bixiyey cabdallah ayuu bixiyey cabdullah iyo habeenka alaal galay ee nabiga ducadiisa calayhi salaatu wasalaam iyo barakadii nabiga calayh salaam ay gaadhay markuu dhashana ay gaadhay barakadii nabiga toban wiil buu dhalay oo wada xufaada oo wada culamo oo wada ahlu cilmi ah oo ahlu fadli ah ayuu dhalay marka barakadii nabiga iyo ducadii nabiga iyo barakadii umu sulaym radi allahu canhu iyo sabirkeedii iyo tii abu dalxa radi allahu canhu meeshaasi reerkaasi usra reer mubaaraga ayay noqdeen barakaduna way soconaysaa kafca kafac iyo ducadu iyo barakadu iyo khayrkuba socdaan inkaartuna kafca kafac bay socotaa iyaduna qaala xaddaana axmed bnu xasan bnu khiraash qaala xaddaana camr bnu caasim xaddaana sulaymaan bn muqiira xaddaana haabit xaddaana anas bnu malikin qaal maata ibnu li dalxa waqtasal xadiida bihi baabu min fadaa'ili bilaal bilaal binu rabaax alxabashi abu cabdillaah radi allaahu canhu saxaabigii jaliilka weeyaan min asaabiqiin buu ka mid aha dadka islaamnimadooda muujistay markii u horraysaba dhib badanna loo geystay ayuu ahaa sidii loo cadaabayo umayya binu khalab baa lahaa abujahal loo cadaabi jiray abu baa soo yaa xoreeyey hamsa awaaqa waqiila akara min dalika markuu xoreeyey xor baa tahay buu yidhi marka saxaabigaasi mu'adinkii nabiga buu ahaan jiray madiina munawara intuu nabiga joogay ayuu ka aadaami jiray xilliga abubakarra isagana waa aadaamay laakiin markii dambe shaam buu aaday dagaalkii ka socday ee lagula dagaalamayay reer ruum yurubka dhulkii laga xoreynaya ruum ayuu ka qayb galay abubakar markuu yiri ma iska joogta masjidkii nabiga aadaankaada sii wadatid wuxuu yidhi haddaad ilahay dartii ii xoraysana iddaah haddaad naftaada ii xoraysatayna weli addoon baad iga dhiganaysaa ee haysan yidhi war maaha maaha buu orsoco wuu sii daayey waa tegey xilligii cumar muunan aadaamin ilaa mar dambe futuuxaadkii ka mid ah ayuu ka aadaamay cumar oo jooga radiallahu canhu shaam ayuu ka aadaamay baytulmaqdis baa la yidhi markaasaa oo hin isku dareen cumar iyo saxaabadii oo dhanba xasuus aadaankii xilligii nabiga sala allah alay wasalam bilaal ayaa la xasuustay qaala xadaanaa hooyadiisii waxaa dhaha xamaama qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu yaciish wmuxamed bnu calaa alhamdaani qaala xadaanaa abu usama can abi xayaan xaw xadaanaa muxamed bnu cabdillahi bni numayr walafdi lahu xadaanaa abi xadaanaa abi abu xayaan altaymiy yaxya bnu saciid ahaa can abi zurcata bn camr bn jariir can abi hurayrata cabdiraxmaan ibn sakr radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala la slm wuxuu yidhi libilaal wuxuu ku yidhi cinda salaati alkhadaad salaaddii saxoorkila tukadee saxaabada isku imaadeen wixii ruya habeenkii subaxdii baa la isweydiin jiray wuxuu yidhi yaa bilaal xadinii waxaad ii sheegtaa biarjac camalin camalkaad ugu rajo badan tahay camiltahu samaysay cibaado badan baa la sameeyayo camal fara badan oo nooc kasta leh ama maali ah camalka aad ugu rajo badantahay sileedahay ilaahay markaad la kulanto waxaa ugu rajo badanaad si gaara ah u xisaabanayso cindaka agtaada bal ii sheeg filislaamka dhexdiisa intaad ku jirtay manfacata xagga nafciga kugu rajo badan fainii samictu maxaa yeela fainii samictu leyla xalay waxaan maqlay khashfana calayk kabahaada jaanqaafkoodii baan maqlay qacafqacaftoodii bayna yadaya hortayda filjannati jannada dhexdeeda adoo jannadii sii sor socdo oo qacafqacaf leh yaan ku maqlaye qaala bilaal baa wuxuu yidhi maa camiltu ma samaynin camalan camal filislaami islaamka dhexdiisa arjaa cindii agtayda loogu raja badanya manfacata nafci iyo faa'iidanaan ka helo min annii inaan ahay un laa atadaharu mooyaan midkan macna camal min annii anigu inaan laa atadaharu aana dhahaaro qaadan jirin duhuuran dhahaaro qaadasho ma weysaysanin weyso taaman dhammaystiran fii saacatin xilli min leylin habeena walaa nahaarin maalin ah ilaa sallaytu waan tukan jiray bidalika duhuur wayse qaadashadaasii maa kataba allaahu lii wuxuu ilaahay ii qoray an u usaliya inaan ku tukado wixii kala hadde faradka waa la wada tukadaa jihaadka waa la wada aadaa xajiga cumro waa la wada aadaa camal gaaraha wuxuu fiiriyey si gaara ah ugu dadaalo wuxuu yidhi anigu waxaan rajo ka qaba waxaa weeyaan weyse kastoo weysaysto xilli kastaba ha ahaatee markaan weysaystaba salaad baan tukadaabi wux ilahay ii qoro labo iyo ka badan wax ilahay ii qora yaan tukadaabu yidhi salaadda ayada waxaa la dhahaa salaat alwuduu baa la dhahaa ragcat alwuduu baa la yidhahdaa wati kastana waa la tukan karaa xata fi awqaati manhiicana xiliyaha salaadaha in la tukado la nahiyey waa la tukan karaa liannaha la tusabin wa madhabuna buu leeyahay imaamu nawowi raximah llah madhab shaaficiya baabu wuxuu ku saabsan yahay min fadaa'il cabdillahi bn mascuud cabdullahi bn mascuud wa ummu hooyadiis ummu cabdin radia allahu tacala canhuma fadligoodii cabdullahi bn mascuud alhudali reer banu hudayl bu a muunan ahayn nimankii reer banu hudayl la jira daaif deganaa qabiilkaasuu ahaa radia allahu canhu qulaamun mucallim ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam ku tilmaamay waxayna ka timid nabiga calayh salaam iyo abubakar iyo ayaa isagoo arig jooga u tegey waxay dhahen ariga caano naga sii caano ma leeyahay xaal laakiin ammaano weeyaan buu yidhi oo xoolada leeyihi weeyaan inima lisi karo waayahay mid wuxuu yidhi aan caanaba lahayn oo ama ceesaan iskaa ama ah, rig gudhaya bal noo soo dhiib tiibuu u soo qabtay naasku nabiga saa u taabtay candhadii baa soo dhacday waa darartay caanibay ka maaleen isagana waa fiirinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam halkiibuu markaa deen asagaa abdullah bin mascuudna ku islaamay islaamnimadiisa dadka u horreeyey ayuu ahaa xadaana min jaabir alxaari itabini wasahl bn cumaan wacabdullahi bn caamir bn zuraara alxadramiy wasuwayd bn saciidin wlwaliid bn shujaac qaala sahl asaga wuxuu yidhi waminjaab ahbarana waqaala qaaruna xadaana cali bn muslim can acmash can ibrahim bn yaziid anaqaci can calqama bn waqaasin can cabdillahi bn mascuud alhudali radi allah canhu qaal lama nazla hadihi alaaya aayadda markay soo degtay laysa cala aladiina aamanuu wacamilu saalixaati junaaxun fii ma dacimuu idaa mataqow wa aamanuu dadka mu'miniinta ee camal saalixana la yimid korkooda dhibaato ma ahaanin waxay cuneen hadda ka intaan la xarimin khamradii iyo wixii lamidka ahaa idaa mataqow wa aamanu hadday taqwiya iimaanba la imaadeen camal saalixna ay la imaadeen wixii hore cafallahu camaa salaf muuminiin iyo camal saalixa kuwii la yidaliil iyo iimaan ila akhir aaya qaala lii rasuulullah nabigaa wuxuu ugu yidhi buu leeyahay sala allah aleh ali wasalam qiila lii waxaa la igu yidhi nabigaa loo sheegayaa waxyu min allah anta adiga ibnu mascuudow minhum kuwaasaad ka mid tahay waa kuwe aamanuu wacamilu saalixaat mumin camal saalixa la yimid inaad tahay camalkuna saalix wuxuu noqdaa markii ilahi agtiisa laga aqbalo bishuruudihiina uu oofsado camalkaadi koonfaam wey waa la aqbalay mumin baana tahay iimaan laho qalbigaadii iimaanka waa taabtay qaal xadadna isxaaq bin ibraahim alxandali wa moxamed binu raaficin wlafd ibn raafic qaala isxaaq barada waqaala ibnu raafic xadaana yaxya ibnu aadam xadaana ibn abi zaa'ida can abiihi can abi isxaaqin can aswad bn yaziidin can abi muusa alashcari qaal qadimtu ana wa akhii min alyaman buu lehy abu muusa aniga walaalkay baa yaman ka imaanay fakunaa waxaanan xiinan zaman wakhti badan iyo wakhti dheer ayaan waxaan ahayn wamaa nura kuwaan u maloonaynin ibna mascuud cabdullaahi ibni mascuud iyo umawooyayiis ilaa min ahli beyti rasuulilah inay ka mid yihiin mooyeene muddo dhan baa markay xabaashi ka imaadeen oo hijradii asxaaba xabash dadkii imaadeen bay ahayen abu musa alashcari kooxdii jacfar bin abi daalib ay joogtay ardalxabasha waakay u tageen ayagoo usoo soo socdeen madiina iyay doontii xilli maaragtay hirkuu kacsan yahay baddii baa tuurtay markaasay ardalxabasha ku tuurtay xaggan iyo baxrul axmar bayna rabeen iyo ardulxijaaz inay soo galaan bay rabeen oo meelaha raabuq iyo madiine ay ka soo galaan markaase waxay ku tuurtay ardulxabash dhulka iyo xaggaas iyo dhulkeenaas ayay ka soo galeen ayib marka wakhti dhan baan markaa madiine imaanay oo dadkii lagma yaqaanaana yaman buu ahaa abu muuse ayaa wuxuu le waxaan u malayn jirray uun cabdullahi bn mascuudi hooyadiis ahlu beyti rasuulillaahi ah, ilaa min ahli beyti rasuulillahi ahlu beytka nabiga alai slam ay ka mid yihiin see weye sababtu maxay tahay min karati dukhuulihim gelidooda badan wa lusuumihim la joogidooda badan low nabiga ay la joogeen guriga nabiga sisii gelayaan looma diido idan ma qaataan waa la ogolaaday waa kuu nabigu dhihi jiray idankaada waxaa weeyaan inaadan maaratay wax xijaaba ah aadan arkin ama aad maaratay aniga hadalkayga iyo muuqaalkayga aad arato idankaasa ku ah inaan guri albaabka furan baad arato ama aniga aad arato shaqadhayda kasoo gal xadaanii muxamed bnu xaatim xadaana isxaaq bnu mansuur xadaana ibrahim bn yuusuf can abi can abi isxaaq innahu samica alaswad yaquul samictu aba muusa alashcari baa maqlo yaquulu laqad qadimtu ana wa akhii min alyamn fadakara bimilihi qaala xadaana zuhayr bnu xarb ومحمد بن مثنى والبشار قالوا حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود عن ابي موسى قال اتيت رسول الله النبي عليه السلام baan u imaaday xabashadii ka imaadeen hijradii waana uraaro u arko ana cabdallahi min ahli lbeyt ahlulbeyt inuu ka mid yahay oo maa dakara min naxwi hada alxadiid aw maa dakara wuxuu sheegay min naxwi hada kaa waxaan soo marray wax lamida xagga macnaha ayuu sheegay قال xدثنا محمد بن مثنى وبن بشار ولفظ بن مثنى قال xدثنا محمد بن جعفر xدثنا شعب عن ابي اسحاaq قال سمعت abاlaxوص baa maqlo qaala yidhi shahidtu abا muسى و abا مسcuud abaa muuse alashcari iyo abu mascuud cuqba binu caamir albadri ayaan la joogay xiira goortii maata uu dhintay ibnu mascuud cabdulaahi ibnu mascuud markuu dhintay baan la joogay faqaala wuxuu yidhi axadumaa midkood lisaaxibii wuxuu ku yidhi kuufaa la jooga arday ciraaq bay dhinteen aturaah ma um aragtaa taraka inuu ka tegay bacdahu gadaashiis mila wax lamida ninkan cabdullahi ibn mascuud waa dhintay wax lamida asaga inuu ka tegay ma kula tahay xagga fadliga iyo qiimaha nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu shabihi jiray fii hadyihi wa dallihi wa samtihi nabiga calaih salaam akhlaaqdiisii iyo dabeecadiisii iyo dhaqankiisii iyo siiradiisii aad tarbiyada nabiga calaih salam qaatibaha nin lamida inuu ka tagay ma malaynaysaan faqaala wuxuu yidhi kii kalena in qulta daak adigu haddaa saa tidhi waxaan kugu darayaa in kaana wuxuu ahaa ibnu mascuud layu'danu kii loo ogolaado lahu nabiga ugelidiisa idaa xujibna marka annagana na xijaabo wayashhadu waa xaadiri jiray idaa qilna marka ka maqanna ninaan laga barreebin guriga reer nabi buu ahaa marka annaga aan wati iyo ku hagaagina idaan sugayno asagoo hore iskaga sii gelaya lama hor istaagi maayo albaabkii hore iskaga sii geli ah, waa darajo weyn moogta biniaadamka caadiga ahaa ee watiga guriga madaxweynaha madaxtooyaha daab lagaada gelaya dadka tuuran manaanka iska geli oo saauna askariga kaaga qabani maxaad u maranaysaa gurigii nabiga sala allah aleh wasalam qofkaan laga xijaabayni wayashhadu idaa qibna mar allaala markaan maqan nahayna gurigii nabiga reerkii ka mid yahay xadiidkii u horreeyey iyo waxyigii u horreeyey ba asagaa qabanaya qaala xadaana abu qurayb maxamed bn اlcalaa qaala xadaana yaxya bn aadam xadaana qudba huwa bn cabdilcaziizin can acma sulaymaan can malik bn xaariin can abilaxwasin qaala kuna fii daari abi muusa abu muuse gurigiisaan joognay maca nafarin min asxaabi cabdillaah cabdilaahi bn mascuud ardadiisii qaar ka mida ayaa anagoo ah yaa abu muuse la fadhiday wahum yanduruuna ayagoo fiirinayan fii musxaf ardadii cabdillahi bn mascuud musxaf bay fiirinayan kitaab qur'aanah oo musxaf cabdillahi bn mascuud ah oo asaga gacantiisa uu ku diyaarsan ku qortay oo waxyigii nabiga ka maqlaya ayuu ardadiisi kasii qaateen asaga iyo ardadiisi marka mowqif waxay qaateen ah markii xilligii cumaan la gaaray oo qiraa'aadkii saxaabadu ay akhrisan jireen oo qolo walba lahjadeedii loo ogolaaday jibriil nabiga uu ka dalbay ilaahayna u ogolaaday toddobo kadib yani xogoo khilaafa u dhacay saxaabadii iskhilkhilaafeen oo qirooyinka isku qaqabsadeen waa kii cumaan radi allahu canhu dadkoo dhan isku keenay hal musxafa iskugu keenay musxafka aan qaadanno lahajooyinka kale o dhan iyo wixii kale oon isku khilaafsan nahayna bannaanka aan ka marro fowxiriqa waa kii la gubay halkaa musxaf oo ijmaac aho mutawaatir ah ayaa layidhi aan wada qaadanno cabdullahi bin mascuud isagu wuxuu yidhi maya anigu qiradaydii aan watay iyo qiraa'aadkaygii ka tegi mahaya buu yidhi bacda alqiraa'aati ashaada oo saxaabada iyo tawaaturkii shuruuddii laga rabay aan lahayna wuu watay faqaama cabdulaahi baa istaagay faqaala abu mascuud wuxuu yidhi meeshaasaa la fadhiyey marka cabdullahi bn mascuud baa istaagay abu muusa yaa marka tacliiqinaya wuxuu yidhi maa aclamu rasuula allah nabiga calayhi salaam ma ogi taraka isagoo inuu ka tegey bacdahu cabdullahi bn mascuud gadaashiisa aclama qof ka yaqaana bima anzala allahu wa ilahay soo dejiyey min hada alqaa'im ninkan istaagay maarataan nin ka yaqaana qur'aankii nabiga lagu soo dejiyey ma garanaya buu yidhi faqaala abu muusa wuxuu yidhi amaa lain qulta daak ibnu mascuud baa hadalkaa yidhi abu muusana wuxuu yidhi haddaad saa tiri laqad kaana yashhadu idaa qidna intaasaan kugu daraya markaan maqannahay waa xaadiri jiray nabigula jawe uyuudana looba loo ogolaan jiray idaa xujibna marka annaganana xijaabana isago xijaab la'aan idan la'aan buu iska geli jiray xadana qasim ibnu zakariya xadana cubaydullahi wabni muusa can shaybaan can acmash can malik bn xaari can abdillah wasqaal ataytu abaa muusa an u imaaday fawajadtu waxaan hin cabdallahi wa abaa muusa abuu muusa ashcari gurigiisa haddaan imaaday waxaa la fadhiya cabdullaahi ibni mascuud xaa xadana abu kurayb xadaana moxamed ibnu abi cubayda xadaana abi can acmash can zayd bn wahbin qaal kuntu jaalisan waxaan fadhiya maca xudayfata wa abi muusa wasaaqa alxadiida waxadiidu qudba qudba binu cabdilcaziz xadiidkiisiba atamo waa reebo ka badan ka taabsan qaala xadaana isxaaq bn ibraahim alxandali akhbarana cabd bnu sulayman xadana acmash can shaqiiq shaqiiq bnu salamata abu waa'il can cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaal wuxuu akhriyey aayadda waman yaklul yati bimaa qalla ywma alqiyaama aayaddan u akhriyey marka hadalkan hadda xadiidkan xogow ikhtisaar baa ku jira aad u gaaban oo macnihii oo dhanna fahamkeedii wuu la maqan yahay waxayna ahayd markii saan soo sheegnay la yidhi musxafka ha layskugu imaado oo aafaaqdii iyo gobolladii o dhan loo qiibiyo loo kala diray wixii kaleo dhanna hala guba la yidhi musxafkaasi mutawaatirka aan qaadanna laysku ugu heshiiyey cabdullahi bin mascuud isaga waa diiday ardaydiisana wuxuu yidhi nin walbaba qarso ulluu masaaxifakum qariya kutubtiinna qariya meel xaseeya waman yaqlul yaati bimaa halla yowma alqiyaama buuri waxbaad qarsateen iyo waxbaad qariseen soo lama dhihin haa qof walba wuxuu qariyo qiyaamaha la imaan doonaa waxaad qarsateen ad la imaan doontaanna waa qiradii aan nabi maxamed arabkiisa ka maqlay toddobaatan iyo dhowr suuradood baan nabiga toos oga dhegaystay ayuu dhihi doonaa marka waxaad qarsateen khiyaabo meehe waa qur-aankiiniye qarsada waman yaqlati baqal yom qiyama uma qaala calaa qiraati man taamurni waa idinka ide kitaabkii iyo musxafkaadi dadka gub ilahe calaa qiraati man qofkeed qiradiisa ta'muruunii i amraysaan an aqra ina akhriyo yaan leedahay hebel qiradiisa akhri falaqad qara'tu calaa rasuuliillah nabiga calayhi salaam baa waxaan ku dul akhriyey bidcan wa sabciina suura dhowr iyo toddobaatan suuradood walaqad calima asxaabu rasuuliillah saxaabada nabiga waxay og yihiin anii aclamu inaan u aqaana illahi kitaabka ilaahi walow aclamu haddaan ogahay ana axadan qof aclamu iga yaqaana minii aniga qur-aanka raxaltu ilah waan u xerayn lahaa qof iga yaqaano oo gaadiidka i gaarsiina hadduu jiro la sheego waan u tegi lahaa buu leey bal ugu dhaaran ka soo aqsan lahaa ima dhahayaba qaala shaqiiq wuxuu leeyahay oo ardaygii cabdullaahi ah fajalastu waxaan fadhiistay fii xalaqi asxaabi muxamed sal l slam nabiga saxaabadiisa xelqooyinkooda iyo meelay fadhiyeena ku sheekaysanayeen aan u oo fadhiistay famaa samictu man maqal axadan qof yaruddu dalika calayhi qofka qof arrinkaa ku radini walaa yaciibu ku ceebeeni ma arkin dhammaan waa u sallimeen waa u ogolaadeen hadalka uu sheegay inuu aclamahum yahay qofka ugu yaqaano qur-aanka uu yahay way u wada sallimeen way u ogolaadeen qof ku diiday ma jirto dadkan hadda waxay ahaayeen qiimaha qofka iyo qadarkiisii iyo manziladiisa ina cudur iyo xasad midna uuna ku jirinoo aan maaragtay ka xasdaynin waa runtii bay dhaheen xadaana abu kurayb xadaana yaxya ibnu aadam xadaana qudba ibn cabdilcaiiz can lacma sulaymaan can muslim ibn surayx abu duxa can masruuq ibni ajdain can cabdilahi bn mascuudin qaal waladii laa ilaaha hayruh ilaahay waxaan ku dhaartay isaga waxaan heen jirine maa min kitaabi illahi kitaabka ilahay ma jira buu leh ibn mascuud suuratun suurad ilaa ana aclamu anaa u aqoon badan xayu meeshii nazalada kusoo degtay makaan kusoo degtay waa makaankii wamaa min aayatin aayad ma jirto suurad iska dhaafay ilaa ana aclamu anaa u aqoon badan fii maa waxa unzila loo soo dejiyey waa sabnusuulkeedan anaa garanaya buu leh walow aclamu axaddan qof haddaan garanayo huwa aclamu iga yaqaana bikitaabi illahi mina kitaabka ilah waxa iga yaqaan haddaan ogahay tabluquhu libnu geela uu igaarsiin rukuubka iyo gaadiidka iyo isgaarsiinta xilligaasi geel iyo wixii lamidoo buu hayo fardee awr baan haysanaayo awrta yare ay gaarsiinayso ma rakibtu ileyhi qofkaasa xaggiisa ayaa gaadiidka u qaadan lahaa u raran lahaa oo ka soo qaadan lahaa ma sahayo qala xadaana abu bakr bn abi shayba wmaxamed bn cabdilahi bn numayr qala xadaana wakiic xadaana axmed can shaqiiq an masuu qaal kuna naati cabdulahi bn camr cabdulahi bn camr bn caas baan u imaan jiray fanataxadau ilayhi waan la sheekaysan jiray waqaala ibn numayr indahu ataxadau cindahu agtiisaan ku sheekaysan jiray fadakarnaa yowman cabdalahi bn sacuud sheekha cabdulahi bn camr aan la fadhinay maalin baa waxaan soo hadal qaadnay agtiisa cabdulahi bn mascuud haddaan sheegnayba faqaala wuxuu laqad dakartum rajulan nin baad sheegteen laa azaalu aanan ka zuulaynin uxibuhu inaan jeclahay bacda shayin shay kadib samictu aan ka maqlay min rasuuli illahi sal alla alay slam ninkaa intaan nabiga ka maqlay arrimahan soo socda inaan jeclahay ka zuuli mahayo manqabada iyo ammaanta iyo fadliga uu nabigu u sheegay darteed ayaan ku jeclaanaya dad waxay ahaayeen caafimaad qaba saxaabada somaarta iyo salafulumma salafka umma iyo saxaabada iyo yani ninka fadliga iyo nicmada la siiyey ee ilaahay uu siiyey nabigu ku sheegay ayuu ku jeclaanayaa amaa xasadka oo waxa ilaahay qofka uu siiyey aad ku xasado waa min amraadi alquluub waa min adwaa'i alyahuud cudurrada yahuud wey am yaxsuduuna annaasa calaa ma aataahum allahu min fadlih wadda kaiiru min ahli اlkitaabi low yaruduunakum bacdi iimaanikum kufaara xasadan min cindi anfusihim adaarata xasadnimo waa sifa min sifaat alyahuud dhaqan yahuudeed wey saxaabigu marka wuxuu leeyahay nimankaasi nabiga wuxuu ku sheegay darteed yaa weligay u jeclaanayaa samictu rasuula allah saase yaquul nabigu wanaan maqlay khuduu alqur'aana min arbac qur-aanka afar ka barta afar nin ka barta saxaabada ka mida min ibni ummi cabdi ummu cabdi wiilkeeda aabbihii gaallimu ku dhintay hooyadii baa saxaabiyada aheyd saas darteed baa hooyadii lagu laqabay lagu kunyeeyey min ibni ummi cabdin ummu cabdi islaamta la yidhaahdo wiilkeeda waa ibnu mascuud cabdullahi ibn mascuud weeyaane fabada'a bihi waa ku bilaabay isagaa lagu bilaabay afartii wa mucaad binu jabal waubay binu kacb wa saalim mawla abi xudayfa raggaa ka barta qur-aanka waa dadkii fursadda iyo tafaruqa u helay qur'aanka saxaabada qur'anka xafisay way badnaayeen khulafaa raashidiin baa ka mid ahaa way badan yihiin ee laakiin waxaa looga jeedaa raggii tafaruqa u helay ee wakhtiga nabiga alai slam uu ishaaray inay dadka ay waxbari doonaan ishaara ayaa meesha ku jirta xadaana qutayba bnu saciid wasuhayr bn xarb cuثmaan bn abi shaybata qaluu xadaana jariir can acmash can abi wail can masruuq qaala kuna cinda cabdilahi bni camr baan fadhigay fadakarna xadiian xadiid baan waxaan ka sheegnay can cabdillahi bn mascuud faqala wuxuu yidhi ina daka rajula ninkaad sheegteen laa azaalu uxibu inaan jeclahay ka zuuri maayo bacda shayin shay kadib samictu aan ka maqlay min rasuulilah nabiga calayhi salam yaquuluhu leh samictuhu yaquul nabiga walaan maqlay iqra'u lqur'aana qur'aanka waxaad ka barataa min arbacati nafar afar qof min ibni ummi cabdin ummi cabdin wiilkeeda cabdillahi bn mascuud fabada'a bi waa ku bilaabay wmin ubay bn kacb wmin salim bn wla abi xudayfa wmin mucaad bn jabal waxarafun xaraf yuu lam yadkuru zuhayrun zuhayr sheeginoo qowluhu hadalkiisa weeye yaquuluhu bacda shayin samictuhu yaquuluhu yaquuludaas zuhayr asaga ma sheegin zuhayr binu xarb abu khaytama yaa sheegay qutayba bnu saciid baa sheegay iyo cumaan bin abi shayba raggaasaa yaquuluhu iska leh qaala xadaana abubakr bin abi shayba abu qurayb qaala xadaana abu mucaawiyata an acmash biisnaadi jari wakiic fii riwaayati abubakr can abi mucaawiya qadama mucaadan qabla ubay mucaad buu horraysiiyey markii la tirinayey ubayi baa laga dambaysiiyey wafii riwaayati abu kurayb ubayi qabla mucaad ayb qala xadaana ibn muana abu bashaar qala xadaana ibn abi adiy xadaana bishmu qala aqbarana muxamed yani ibnu jacfar kilahuma can shucba can acmash biisnaadihi waikhtalafa can shucbata fi tansiiq ilarbaca shucba riwaayada laga wariyay ruwaadda way iskhilaafeen wakhtalaa waxay isku khilaafeen can shucba riwaayada laga wariyey kuna saabsan fii tansiiq ilarbaca afartaas sida loo taxaayo ee loo kala hormarini riwaayat shucba waa la isku khilaafay laakiin waa soo ogaan fabadaa bihi waxaa haysta oon lagu haysanin ibn mascuud saasaa xoog badan qal xadana mxamed bn muana wbashaar qaala xadana moxamed bn jacfar xadana shucba an camr bn murat can ibrahim can masruq bn min ibni mascuud waa ku bilaabay wa saali mawla abi xudayfa wa ubay bnu kacab wa mucaad bnu jabalin qala xadaana cubaydullah bn mucaad xadaana abi xadaana shucba bihada isnaadi wazaada qaala shucba badaa bihadayni labadanuu ku bilaabay laa adri ayuma bada labadaa midka uu ku horreeyey ma garanaayo cabdullahi mascuud inuu u horreeyey waan soo ogaanay oo ah maarata ninka ugu fadli badan uu ahaa qur-aanka xaggiisa nabiga calayi salamna uu ku bilaabay sala allah aleh ali wasalam baabu min fadaa'ili ubay bnu kacab wa jamaca min alansaar ubay bnu kacab abu dufayl sayid اlqura iyo koox ansaar ah oo quraanka ayagana dadka beri jira u yaqaana quraanka xadaana maxamed muana xadaana abu daawuud xadaana shucba can qataada qaala samictu anasan yaquul jamaca alqur'aana quraanka waxaa jamciyey calaa cahdi rasuuli nabiga calayh salam arbacatun afar xasri maaha lam yajmac aadaat lxasri meesha kuma qoran lam yajmac min alqur'aan ilaa arbaca laguma dhihin ee afar baa qur-aanka jamciyo min jumlati man jamacuu dadkii jamciye qur-aanka bartay waxaa ka mida arbaca kullu min alansaar bay ahaayeen muhaajiriin iyo khulafaa raashidiin iyo saxaabada nabiga cala slam laazimi jiray ee waxyigu markuu soo degaba xifdin jiray qori jiray intaba way xifdiyeen mucaad binu jabal kow wabay bnu kacb wazayd bnu thaabit wa abu zayd qaala qataada wuxuu yidhi qultu lianas waxaan ku yidhi man abu zayd <coughs> abu zaydku waa kuma qaala wuxuu yidhi axaddu cumuumati waa mid adeeraday ka mida ah, oo banu najaar ah wasmuhu sacad binu cubayd bnu nucmaan waqiila hayru dalik mid kale waa la sheegay xadaana abu daawuud sulaymaan bnu macbadi qaal xadaana camr bnu caasimi qaal xadaana hamaam qaal qultu lianas bni maalik waxaan ku yidhi man jamca alqur'aana cala cahdi rasuuli illah wakhtigii nabiga qur'aanka yaa jamciyey sala allah alay wasalam qaala arbaca afar baa ka mid a kulluhu min alansaar bay ahaayeen ubay bnu kacb wamucaad bnu jabal wasayd bnu haabit warajulu min alansaar yukri abaa zayd la yidhahdo ayib qaal xadaana hadaad bnu khaalidin xadaana hamaam qaal xadaana qataada can anas bni malikin ana rasuula allahi sala allah alay ali wasalam qaala liubay wuxuu ku yidhi ina allaha caza wajal amaranii ilaahay baa wuxuu i amray an aqra'a calayka inaan qur-aanka kugu dul akhriyo qaala ubay wuxuu yidhi allahu samaanii laka ma ilaahay baa iikaa magacaabay oo magac iga sheegay mise axad saxaabadaada ka mida ku dul akhri buu ku yidhiyo anaad ii aragtaa oo ii garatay qaala wuxuu yidhi allahu samaanii mayo ilaahay baa iikaasamaaka lii ilahay baa iikaa magacaabay ubayi baa lagu yidhi min sabci samawaat magacaada ilahay baa iikaa sheegay qaala fa ubay wuxuu godagelay yabkii inuu waaye oohin buu la dhacay oboy oo intan kow mar waa farax iyo suruur makaarada iyo manzilada meeshay gaasanta manzilo cadiima wey inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhaahdo nebigiisa ku yidhaahdo saxaabigaasi ehel buu u yahay ku dul akhri qur-aanka farax darteeda toolooyay nicmada intaa leeg ee weynankaa dhagdhan shukri weyn bay u baahan tahay shukrigeeda amaad ka soo bixi weydaana ayadana waa la yidhi in la ooyey xadaana moxamed bn muhana wbashaar qala xadana mxamed bn jacfar xadana shucba qala samictu qataada yuxadidu can anas bn malikin qaal qaala rasuulu lahi sal اllah alيh ali wasalam liubay bni kacb wuxuu ku yidhi ina allaha amaranii an aqra calayka lam yakun iladiina kafaruu suuraddaas uu nabi inan kugu dul ahriyo ayuu ilaahay amray qaala wasamaani ilahay magacayga miyuu sheegay qaala nacam haa qaal fabaka waa ooye xadaaniihi yaxya bnu xabiib xadaana khaalid cali bn xaari xadana shucba can qataada qaal samictu anasan yaquul qaala rasuulu lahi sal slm liubay bni idrihi baabun wuxuu ku saabsanya min fadaa'il sacd bn mucaad radi allah canhu sacd bn mucaad sayid اlaws baa la yidhaahdaa saxaabiyun jaliil raggii nabiga soo dhoweeyey magaalada madiina garabka iyo gaashaanka u ahaa sacdaan asacdaan baa la dhahay sacd bnu mucaad iyo sacd bnu cubaada aws iyo khasraj labadii qows ee deganeeday reer madiina ee carabta ahaa labadaasay odayaal iyo ogaasye u ahaayeen laakiin maxay ahaayeen ogaasye diinta u khidmeeya garab u ah nabiga gaashaan u ah sala allah caleh wasalam naf iyo maalba u horay cadowgana ka difaacay ayay ahaayeenoo diinta qaatay bay ahaayeen qofka hadduu madax yahay oo kaabaqabiil yahay oday dhaqameed uu yahay waxaa la rabaa dhaqan kale inuunan samaysanine uu qur-aanka dhaqan ka dhigto oo qur-aanka dadka ku xukumo oo qur-aanka dadka ku maamulo oo qur-aanka iyo reerkiisa uu ku soo tanaa la rabaa inuuntu meel fadhiisadeenna waxaan jirin oo caadaha intuu taxdo asaadiirulawaliina deena uu la soo istaago yidha annagana tanna ilahayna tan u leeyahy annagana tanaan leeyahay uu yidhaahdo arrintaa khatarteeday leedahay aad iyo aad weliba khatarteeday leedahay masale aad u dhib badan weeyaan qaala xadaana cabd bnu xumaydin akhbarana cabdالrazaq akhbarana ibnu jurayjin qaal akhbarana abu zubayr anahu samica jaabir bn cabdillahi yaquul qaala rasuulu llahi sala allah alيh wasalam wuxuu yidhi wajanaasatu sacd bni mucaad walxaal janaasatu sacd bni mucaad sacad binu mucaad janaasadiisii oo bayna aydiihim hortaalla oo saxaabadii hortaalla nabiga uu ku tukan rabo yuu nabigu wuxuu yidhi ihtaza lahaa carshu raxmaan ihtaza lahaa carshu raxmaan mar qaaditaankii weeyaan laannahu maata shahiidan maata shahiidan qaswat alaxzaab ayaa lasoo toogtay dhaawac baa gaaray dhaawaciibuu markii dambena u dhintay radi allah canhu soo maray qisooyinkii ku saabsanaa ghazawaadka iyo jihaadka kusoo maray markii reer qurayda u xukumay kadib ayuu markaa ilaahay subxana wa tacaala uu oofsaday marka laguma tukaninsaata haddii kale waxaa weeyaan oo marad iyo xanuun uu yahayna wallahu aclam lakiin taxqiiq bay u tahay calaa kulli nabiga hortiisii taallay ihtaza laha carshu raxmaan buu yidhi ah, ka soo wareegtay carshuraxmaan waxaa u ligligtay geerida sacd bn mucaad allah raxmaan carshigiisa ah. qala xadaana camru naaqid xadaana cabdullah bn idriis alawdi qala xadaana amr sulayman can abi sufyaan wasmu dalxa bn naafic can jaabir bn cabdillahi qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay ali wasalam wuxuu yidhi ihtaza carshu raxmaan allah raxmaan carshigiisaa ligligtay limowti sacad bn mucaad ayuu ligligtay qala xadaana maxamed bn cabdillahi bn arruzi qala xadaana cabdilwahaab bn caطaal alhafaaf can saciid can qataada xadana anas bn malik ana nabiy lah sal ly slam qaal wajanaasatuhu mawduucatun janaasatu sacad oo taala yani sacdan itaza lahaa waxaa u liligtay carshu raxmaan ayaa u liligtay daaru lkaraama iyo ciliyiin iyo jannada soo dhoweynta soo dhoweynayo ayb qaala xadana maxamed bn muhana bn bashaar qaala xadana moxamed bn jacfar xadana shucba can abi isxaaqin qaal samictu albara yaquul hudiyat lirasuuli illah nabiga calayh salam baa waxaa loo soo hadiyey xulatu xariir dhar isku joogoo xariira ayaa loo soo hadiyey intaan la arimin xariirta intaan la arimin la xaraameynin fajacala asxaabuhu saxaabada nabiga waxay gudogaleen yalmasuuna inay taataabanayaan oo wayacjabuuna min liiniha jileeceeda iyo busaadnimadeeda ay la yaaban yihiin maradii nabigu waxay dhee loo soo hadiyey isxaabadu tataabanaya jilixsana qalbigooda xagga adduunya waxbay soo yargashay markaasuu ka sarfiyey aakhara faqaala wuxuu yidhi atacjabuuna min liini haadihi maradan jileeceeda la yaabantihiin lamanaadiilu sacad binu mucaad fi ljanna manaadiil jamcu mandiil waa istiraashada waxaa afka iyo sanka layska marmariyo marada karinta yare sanka layska mariyo afka lagu tirtirto ee sacad binu mucaad jannada uu ku leeyahay yaa khayrun ka khayr badan oo ka fiican minhaa khayrun minha waxay ka khayr badan tahay khayran ka khayr badan minhaa middan haddaad taabanaysaan waa alyano kana jicsan middaasaa ka khayr badan baqaha quruxda baaqi noqoshada joogidda idgoonka ee fiicnida jilaaca waa alyano ka jicsan buu nabiga calayh isalaatu wasalaam marka waxba adduun ha israacinin banaadiinu ah, sacad shukumaankiisii ama istiraashadiisii sanka uu marsanaayey ayaaba ka khayr badan marada dhar ee tataabanaysaa buu nabig alai salaam dharka kale maxaad u malaynaysaan istabraqa iyo sunduska iyo xariirta laga sameeyey ee quruxda badan dhaldhalaalaya la siiyey qofka ahlujannaha ilaahay uu ku karaameeyey fii daari lkaraama ilahay hanagu dare qala xadaana axmed bn cabddabiy qala xadaana abu daawud ambaara abi isxaaq qaala samictu bara bn casim yaquul utiya rasuulu lahi sala la alay slam bihaabin xariifa dakara alxadiidu maqaal ibn cabda wuxuu yidhi akhbarana abu daawuud qal xadana shucba xadana qataada can anas bin malik can isaas naxw hada aw bimili qal xadana maxamed bnu camr bn jabalata xadana umayat bnu khaalidin qal xadana shucbata bihada alxadiid bilisnaadina jamican ka riwayat abu daawud abu daawud baa mutaabicinaya riwayat abu daawud can shucba ardaday shucbaas mutaabicinayso qal xadana suhayb bnu xarb xadana yunus bn muxamed xadana shayban can qataada xadana anas bn malikin anahu uhdiya lirasuuli illah nabiga waxaa hadiye loogu keenay sala allahu aleh ali wasalam jubatu min sundusin dhar xariir oo sunduska nooca ka mida wa kaana yanha cala alxariir xariirtii markii dambe waa nahyin jiray facajiba naasu minha way la yaabeen taataabashada ay taataabteen kadib jiraaceediiyo macaankeeda faqaala nabi wuxuu yidhi waladii nafsu muxamadin biyadihi waxaan ku dhaarta allaha nabi muxamed naftiisa gacanteeda ku jirte ina manaadiila sacd binu mucaad sacad binu mucaad shukumaanidiisa iyo istaraajooyinkiisa fi ljanna yaa axsanu ka wanaagsan min hada midana tataabanaysaan qaala xadadana moxamed bnu bashaar xadadana saalim bnu nuuxin xadadana cumar bnu caamir can qataada can anas bni maalikin anahu kaydara dowmat aljandal ninka dowmat aljandal ukaydirka ninka ukaydir la yihahda dowmat aljandal madaxda ka ahaa ukaydirka madaxa dowmat aljandal waa meeshi ahdaa lirasuulillah nabiga calayh salaam wuxuu u soo hadiyeeyey xulla isku joog xariira fadaka dhaco walam yadkur fiih wa kaana yana can alxariir markii dambe wey xariirta marka la reebayo baaban wuxuu ku saabsan yahay min fadaa'il abi dujaala simaak bnu kharasha radi allahu canhu qal xadana abu bakr bn abi shayba xadana cafaan bn muslim safar xadana xamaad bn slm xadana haabit anas bn malikin ana rasuula اllahi sala اllah alيh waslm akhada sayfa yowma uxud maalintii uxud saxaabadiisii ay dagaalkii gaalada ay ku soo duuleen magaalada madiina ay u bardhigayeen ka hor tageen seef buu nabigu qaaday faqaal man yaakudu minii haada seeftan yaa iga qaadan yiri fabasaduu aydiihim gacmahay wada taageen dhammaantood ani kullu insaanin minhum oo kamida yaquul wuxuu ihi ana ana ana ani iidhib ani iidhib seeftan maalow qaala waa adkeeyey marka faqaala wuxuu yidhi faman yaakuduhu bixaqihi yaa seefta qaadaayo xaqiisa ku qaadayo xaqiisa marinaya xaqiisiyaa marinaya ah. tanaa marka yaa xaqiisa xaqiisa xaggay gaarsiisan tahay ilaa heerkee baqadirir lama ogolo xagga looma leexan karo gaaladii toos u aad madaxa kaladha qaala fa axjama alqowm qowmkii baa wada aamusay oo istaagay sakatuu waqafu way istaageen faqaala simaaq bnu kharasha wuxuu yidhi abu dujaana akuyadiisa ana aakuduhu bixaqihi anaa xaqiisa ku qaadanayo marinayna baa lagu idhi qaala fa akhadahu waa qaatay fafalaqa bihi hama almushrikiin gaalada madaxooda buu la dhacay ula dhacay ula dhacay ka gaban mahay baabu min fadaa'ili cabdullaahi bni camar bni xaram waalidi jaabir bni cabdillahi radia allaahu canhuma allah aclam bilah towfiq sala allah wasalam cala nabiyina moxamed